الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaa inoo dambeeyey kelimo dheer oo soo socotay habeeno badanna qaadatay khulaasaynteeda inaanu waxuun ka tilmaano kadibna aan u gudubno masaladii la cilaamiyey baan gudagelaynaa in sha allahu tacaala khulaasatu duruus saabiqa waxaa weeye marka duruusta iyadu sagaalka habeenahayd ama sideedda habeen ahayd ee ku saabsanay takfiirka iyo kufriga iyo dabaabitiisa cinda alfuqahaa ahli lcilmi gabagabadu waxay noqotay inaad iska hubsato ruuxa la takfiirinayo gaalnimo ma ku dhacay ata'akud min wuquuci lmukafari fi lkufri wixii intaa ka dambeeya khilaaf muntashira oo markaas haayiq noqon karaa ku jira mawaanicda qaarkeed khilaaf badan baa ka taagan shuruudda qaarkeed khilaaf badan baa ka taagan kufriguna waxaynu soo tilmaanay inuu yahay xukm min alaxkaami sharciya kadibna min baab khitaabi lwadci noqon haya inkastoo cuquubada iyo taxriimka iyo wixii la halmaa axkaamta kufriga ay min baabi khitaabi takliif gelayso ku hubsato wax gaalnimo ah wixii ka dambeeya inuu khilaafku sahlan yahay khilaaf culumana yahay baynu soo tilmaanay manaadkiisu cinda eh, alfuqahaana laba shari u ah alcaqlu walikhtiyaar alcaqlu waalikhtiyaar ruuxa kufriga ku dhacay waa inuu caaqil yahay xaggana shayga uu doortoon la qasbin labadaa qodob wixii ka dambeeyana khilaaf baa ka taagan eh, masaladii xigtay raacday walaayaday ahayd oo aan ku tacliiqinay manhajkii jamaacada alwalaaya almanhiya canha fi kitaabillah waxaan kusoo gabagabaynay inay tahay bimacna nusra waalmudaahara manaadu takfiirkuna uu yahay nusrat اlkufaari اlxarbiyiin wa ta'yiiduhum cala اlmuslimiin biayi nawcin min anwaaci اlmudaahara wاlmucaawana midla taxriid taxriid اlkufaar cala اlmuslimiin atajasus lisaalixihim in lagu kaalmeeyo alicdaad alxarbi lagu kaalmeeyo shay kastoo curfan wa sharcan aw caqlan loo yaqaano icaano iyo mudaaharo ayaa manaadkaas soo galay halkaasaynu ku gabagabaynay waxaa inoo dambaysay masalo iyaduna ahayd masalat اlkufr washirki mxuu ahaayey jawaazu اlkufri washirki bilmaslaxa ayaa inoo dambaysay iyadna waxaan soo sheegnay in ijmacu ahlicilmi uu yahay annahu laa yajuuzu اlwuquucu fi اlkufri ila bilikraah waxaan ikraah ahayn inaan gaalnimo loogu dhici karin ayaan soo maray kadib ikrahaasi ama ha loo jideeyo inamaa shurca xifaadan lilxayaa ha la yidhaahdo ama aan u celinno ikraahu ilaa intifaa'i shardi alikhtiyaar ilaan kufriga takfiirku shuruudiisa waxaa ka mid ah alikhtiyaar shardiga koobaad wale mutafaqa ah maadaama ikhtiyaarkii meeshii ka baxay ruuxii lama takfiirinay ha la yidhaahdo ama ilaahay wuxuu ikraah noogu jideeyey xifaadan lixayaati mxuu ahaay almu'miniin wixii doon ha la yidhaahdee halkaa cudurdaaro rabi cadeeya mansuuska ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inu biliimaan unbaa culummadu ku ijmaaceen wixii kale inuusan sal lahayn baan tilmaanay halkaas marka la marahayo akhuuna cabdinuur baa wuxuu leeyahay hadda ka hor baad qabtay in shirkigu uu ku bannaan yahay bilmaslaxa cabdinuur almahdi imaamka muxuu ahay masjid bilaal baa hawshaas soo celceliyey hadda ka horna maraanu ka murannay isagii cabdifataxba marka inaan niqaad dowra dulmaro baan jeclaystay oo marka aan eh, litambiih baalkan loo yaqaana diintan dimuqraadiyada la yidhaahdo diin dhib badanoo aada loogu wareeray way muslimiintuna ay ku rafaadeen ee eh, marka ka bunuud oo ka manhaj ah in dalabaduna ay ku baraarugaan nin walbo marka muslim oo hadalkaygu gaadhana uu tixgeliyo ayaan hormarinayaa marka koobaad waxaan leenahay laa ataradad fi taqdiimi almacluuma laxdata اlcuhuuri calayha wain khaalafat li ra'yan saabiqa aw aqdabat sadiiqa aw asarat lii caduwa taa waa in lagu baraarugo hadda ka horna badan baan ka hadlay haddaan macluumo sharci ah ama diinyadoon saxa dul istaagaa sa anugu aan aaminsanahay markaaba inaan sheego wax culaysa ama dhiban u arko ma laha ama ra'yi horoon qabay ha khilaafto ha burburiso ama nimaanu saaxiibbo ahayn oo taageersana ha ka cadhaysiiso oo hawsha ha ka xumaado ama wadaad aan isrifaynay ha ku farxo qadiyaddaa waa in lagu baraarugo adda ka hor saddex sano ka hor taqriiban ayaa wadaad wadaad aanan kala fogayn ayaa wuxuu igu yidhi kutub badan ood leedaan dhagaystayo akhdaam manhajiya aan ku arkay waxaan ku yidhi dhibba ma lehe anugu nin yar baan ahay shaadhiga wasakhoobina ma jiree laba mid yeel masaajidka togo wixii khata eed ku aragto kutubtayd ummadda oga dig xasaan baa waxaa sameeyay dhow ummaddu ha ka cararto muhiimadduna waxaa weeye in ummadda soomaaliyada luqada aan ku hadlaayo fahmaysa ay macluumaad saxa ah, ay gaadho ayna faa'iidaysato laakiin annaga ashkhaasteenna iyo lafaheennu macno badan ma sii laha sa haddaadan yeelaynin intaad soo ururiso i aniga anaa ka sii dayni oo dhi war ka cararaay hadda ka balaaydiin dhiibay hawshaa la socda labadii midnaba ma yeelin hawlo kaluu sameeyey dhibba ma lehe waxaa weeye qadiyaddu sidaa wey qadiyadda qodobka waa qodob qodobka labaad ee masalad albarlamaaniyaad iyo xaqiiqadeedu kelimadii ahayd atharu lfataawa alinhisaamiyan aada ugu soo sharxay tasawurka dhibka u badanna waa tasawurka in xaqiiqada shayga aada suuraystaa u dhib badan wixii kale xukunku culummada muslimiinta iyo caamadu way fahmaayaan laakiin haddaad tidhahda waxaan waa dhiig anna aan idhaahdo waa biyo iskuma haynaa laga yaabaa dhiiggu inuu xaaraan yahay dhiig inuu xaaraan yahay fii xukmi wa fi shariica inuu xaaraam yahay muran kama qabno laakiin waxaan ku murmi karaa saa'il dureero oo meel yaalla inuu dhiig yahay iyo inuu biyo yahay tasawurka xaqiiqada meesha taallaan ku dagaalami karaa innagoo xukunkii ka midaysuna ka wada soconna dhibka u badanna codayn iyo baarlamaan ninka baarlamaaniga iyo doorashada iyo camaliyadan suuraysigeeda iyo fahamkeeda ayaa inta badan laysku haya haddii laysla fahmo xukumkeeda sharciyan khilaaf badanba kama yimaadeen sidaa darteed baan kelimada atharulfataa waxaan ku sheegay in caamo badan iyo dad badanoo muslimiin ah aan ugu cudurdaarayno licadami tasawurihim lixaqiiqati albaarlamaaniyaat iyo majaalisteeda iyo wuxuu yahay shaygu laakiin hadday fahmaan xaqiiqada shaygu uu yahay in xugumkaa inta badan aan loogu cudurdaaraynin hawshaa waa ka soo hadala marka lasoo gaabiyo markaad ruux baarlamaana dooranayso macnaheedu waxaa weeye cabdulaahi iyo geed iyo jaamac iyo saytooti iyo waxa la halmaala waxaan oogu qancay inuu noqdo musharican lidiinin yuxallilu wa yuxarim ilaah yar oo sharci dejiya oo wax xarima oo wax xalaaleeya oo wax ciqaaba oo wax diida weeyo horta ninka baarlamaan la yidhaahdo ama naa'ibkaasi adiga dooranayana xaqidu waxaa waxaan doortay caleemo saaroon ku caana shubay hee ilaah yar oo markaa waxna xarima waxna banneeya ciqaab iyo cuqubaad dejiya wax diloo daaya ninka baarlamaanka ana wuxuu matalahayaa oo awoodda taxliilka iyo taxriimka ka qaadanaya ilaah weyn oo la yihahdaa shacab marka addimuqraadiya diyaanada dimuqraadiga ilaaheedu waxaa weeye ashacab ilaaha muballiqa wax ka gaadhsiiye ka gudbiya rasuulka ana waxaa weeye baarlamaan waxay dejiyaanna waxaa weeye sharcigii iyo diintii wax lagu maamuli lahaa cidda xukuntana qudaad iyo maxaakim weeye dadka fuliyana waa dowladdii laga bilaabo madaxweynaha ilaa booliska askariga u liitay u sakaraadsan wax saa iskugu xidhan weeye marka hawsha la fahmo xaqiiqadu sidaas weeye laakiin suurada noocaasa dadkii fahmi maayaan mataymisa ma aha ruuxan waa la doortaa ee doorta unbay inta badan iskaga badan tahay xaqiiqa marka qadiyada in lagu baraarugo muhim jiddan way ninka baarlamaaniga wadaa'if kaluu leeyahay fara badan laakiin lafdhabartiisu waa hawsha ayadaee tashriica ah waxaa soo hadha mas'alo ay muslimiinta gala meelahaas ku booda ama gala ay in badan celceliyaan ka dooranaya wuxuu kudhi markaad tiraad war iska daa balaayadan dhib miyaan sameeye anigu ruux muslimaan taskiyo inuu wanaagsan yahay xilkasna iyo hawla qaban karo un baan u codeeye maxaan dhiboon sameeyey buu ku leeyahay asagii meesha galay wuxuu kudhi anuu ma dhib baan sameeyey meesha waxaan u soo galay oon majliska u imid iyo hawshaani inaan dadka gaadhsiiyo xukumka ilaahay wixii khaldanna yac aan idhaahdo hawshaas waa hawsha la celceliyo ee inta badan meelaha timaada xujooyinka u badanna waa intaa naakibku wuxuu dhihi inama uzaki muslima liyaqula xukm allahi tacaala fi lmajaalis albarlamaaniya kii daakhilkii hawsha gelaya asagu baarlamaanka wuxuu dhihi aniguna inamaa ji'tu ilaa huna liukhbira annaasa xukm allahi tacaala wa aqwa alxujaj iyo waxyaabaha inta badan la sheegto marka lasoo gaabiyana waxaa weeye wallahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmih laa tuqadimu bayna yaday illaahi wa rasuulih suldatu tashriic almutlaqa ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala shay iyo fal iyo xugum iyo dhacdana lama odhan karo waa xugum ilaahay ilaa laba shay laga helo waa inaanu isla fahano laba shay haddaan shayga laga helin xugum ilaahay ma aha kow masdarka laga qaadan wa inuu sharciga ilaahay yahay haddaan inteenna shuurayno inagoo muslimiina oon xugum isku waafaqno xugumkaa lama dhihi kara hee waa sharci ilaahay lama odhan karayo waa xugum ilaahay masderka laga qaadan xugumku iyo qadiyadu waa inay tahay masder tashriica ah oo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca salaf saalix iyo adila sharciya ah qodobka labaad ee asaasiga ah, markaan lena waa xukum ilaahi iyo waa sharci waa inaan xugumka u aqbalo likownihi jaa min cind illah xugumka waa inaan u qaadanan u qaayibno oon u aqbalo inuu yahay xugumkii ilaahay oo rasuulku yidhi oo ay muslimiintu ku ijmaaceen oo daliil sharciga ah uu tusay masderku waa inuu yahay alkitaaba wasunna waa inaan xukumka u qadanon u qaayibno likownihi jaa min cindi illaah haddii baarlamaankii soomaaliyeed uu isku raaca dhammaantii shareecada in la dabaqo tadbiiqu shariica shariicada in la dabaqo fi soomaal xukun sharcia noqon maayo xukun sharcia ma noqonayo liannoo waxaan u dabaqaynaa waxaa isku raacay shacabka ee malihin waxaa xukumay allah xukumay waa in la isla fahmo hawsha ayada haddaan la isla fahmin balaayaa ka dhici hadday boqol kiiba boqol yaan waxaanu qalin ku dugno oonu codaynay bil aqlabiya saaxiqa inay khamradu xaaraan tahay oy hirgasho hadda kadib ninka khamre caba la garaaco oo markaasi la xidho ama un hawl lagu sameeyo ma aha taxriimkaasi taxriim sharci ah ee waa maxay waa taxriim daaquuti oo kufri ah wey wadaada xukumku wuxuu waafaqay sharciga ilaahay waa sidee baarlamaankii wuxuu waafaqay xukumkooda xugumka ilaahay seesan u ahayn xugum ilaahay waxaan leenahay ma aha looma aqbalin xukumkaani he likownihi min cindi illaah laakiin waxaa loo aqbalay likownihi saadiran min ashacab walmajaalis barlamaani xaqaa'iqdan waa xaqaa'iq loo baahanya in la fahmo muran wadaadada waaweynoo murmi waad arki ku rafanhayaad arki labadaa qodob xukumkaani waa inuu yahay ma'khuud min masdarin tashriiciyin islaami qodobka labaad waa inaan xukunku u aqbalno likownihi min sharci illaahi iyo min awoodda iyo tanfiidka iyo quwadu waa inay ka imaanayso likownihi min cindi illaah wa kownihi ma'khuudan min atashriici alislaami laakiin intuu meelo kale ku wareegaysan weli waa maxay waa xukumaan sharci ahay qadiyadaasna waa in lagu baraarugo taasi haddii lagu baraarugayo waxaa weeye axkaamta ka timaada baarlamaaniyiinta maxaa loo aqbalaa waxaa loo aqbalaa inay baarlamaanka isku raaceen aqali yaroo mucaaradana ay naf lahayn cagta la mariyey qadiyaddaa marka waa qadiyad aan doonaya inaan baraarujiyo xaqaa'iqda noocaasa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaysan dadku u cadaanin haddii laakiin aan isku waafaqno shaygaani inuu kufri yahay muran mala cinda ahlilcilmi waalmuslimiin inuusan kufriga ku banaanayn ilaa bilikraah mana arag aniga fii xuduudi cilmi wax xataa khilaaf soo guuriya iska daa wax khilaafsane wax khilaaf soo guuriya xataa ma arag culummadu waxay ka murmi karaan waxaan gaalnimo ma aha iyo wayta shaygan waa kufri iyo ma aha waa xaaraan iyo ma aha dagaal waa ka socon kara laakiin bacdamaa ay isku raaceen waxaa inuu kufri akbara yahay ama shirki akbara yahay waxaan ikraahayn buu ku banaanaanhayaa cid qabta anugu ilaa aminkan ma dul istaagin wadaada yidhina waa la takfiiriyey hadda ka hor waan soo tilmaamay ila tahay intaa wixii ka dambeeya masaalix iyo mafaasid iyo baarlamaanka haddaan la gelin mafaasid baa ka dhalan iyo haddii la galo masaalix baa ka dhalan fatxu baabi almasaalix walmafaasid wuxuu iman karaa markaynu hawsha taxriim uu taagan yahay mar haddii wixii kufri iyo shirki akbara uu taagan yahay baabulmasaalixi waalmafaasid lama keeno mana soo gala baabka maxalkeeda iyo baabkayda ma ah xaqiiqada noocaas ee ninka musawidkee naakhibka inuu yahay nin ilaah dooranaya ee muntakhabkuna ee murashaxana uu yahay macbuud iyo ilaah musharic ah bisulطatin iyo awood ka timid min ashacb oo ilaahay akbarka ah howlaha ayada ah marar badan ayaa laga yaabaa in dad badan ay ka qarsoonto dadka ay xiqba min azaman ka qarsoontay anigaa ka mid ahaa laba kun iyo shantii iyo lixdii iyo meelahaas iyo toddobadiiba taqriiban awaa'ilkeedii aniga shaksiyan ima cadayn kownu daakhili fi barlamaanat kufrigiisa inuu gaal yahay iyo wuxuu ku gaaloobi ima cadayn ninka musawidkee naakhibkee dooranayana wuxuu ku gaaloobi ima cadayn masaa'il noo cadaayo bannaanka iska yaalay oo ataxaakum ilaa hayri sharci illaah iyo ataxaakum ila alqawaaniin alwadciya howlaha noocaasi iyo tashriicaasi waa noo caddaa laakiin tasawurkan ah ninkan naakhiibka ah ilaahay buu caleemo saarahaya oo wuxuu le hebelo waxaan kuu qaayibon kuu doortay in inaad sharci dejiso ilaah yar aada noqoto kan daakhilka fir barlamaanaadna uu yahay ilaah musharica haadi alxaqiiqa oo markaa khata fi tasawur ah ama cadamu istiicaabin lixaqiiqati alwaaqica nooma cadday sidaa darteed baa kitaabka adabka waxaa ku yimid qadiyad noocaas laga fahmi karo ilaa aminkan laakiin ma xusuusto anugu meelaan ku odhi kufri akbaraa maslaxa ku bannaanaa shaygan waa kufri iyo waa gaalnimo wa maca annahu maca kufrihi wa shirkihi waa jaa-izun bilmaslaxa kamaa naquulu maca kufrihi wa shirkihi waa jaa-izun bilikraah anigaa ma xusuusta laakiin waxaan xusuusta inaan odhan jiray burhata min azaman musawidkuna gaal ma aha kufrina ma aha hawshaani ninka daakhil fil baarlamaanaad ah asaguna ee muslimkaana kaafir ma ah kufrina kuma dhicin oo weliba waxaan xusuustaa shee mucaawiya aan wadaada difaaci jiray oo baan xusuustaa taana waxay ku salaysan tahay atasawur atasawur lixaqiiqati اlintikhaabaat iyo lixaqiiqati الnaakhib iyo lixaqiiqati اlmuntakhab bay ku xidhan tahay laakiin bacdama aan taqrino waxaani waa kufriga waa gaalnimo maca kufrihi wa gaalnimatiibu haddana jaa-is yahay bilmaslaxa meelaan ku idhi anigu ma xusuusto hadday timaadana khata dhacay weeye taasi waa ka gudbahaya waxaana tusahaya inaanan hawsha aanan marin waxaan waa gaalnimo waana kufri haddana masluxu ku banaanaan isla sanadka uu sheekh cabdinuur sheegay ee two thousand seven ah bilowgiisii two thousand eight baa shariifkii iyo kooxdiisii gaalnimo ku dhaceen waxay dhaheen maslaxaan u gallay ki wey kitaabka anaa qoray aadkii dhexdiisii bay ahayd kii buu shariifku hawlihiisa xambaartay ma ahayn kii bay ahayd marka shariifka iyo kooxdiisiba waxay dheen maslaxan u galay hawlihii sulxuda bay soo daayeen kufrigoodii iyo dasaatiirtoodii masaalix bay daliishadeen ma aanan ka dhagaysanin waanu takfiirnay alkhitaab almaftuux baan ka qoray alkhitaab almaftuux tusan nine ma qorin eight baan qoray almuhim si kastabaa noqotee waxaa weeye masaladu waxan waa kufri waa kufri akbara haddana haggana maslaxu ku bannaan yahay ma filahay inaan soo maray hawshaanada waxay ku koobnayd intaan ka warqabo cadamu tasawurin lixaqiiqa almajaalis albarlamaaniya wa xaqiiqati الnaakhibi wاlmuntakhab qadiyadaasi inahaasay ahayd isla markaas waxaa badan in ummadda ugu cudurdaarayno waa cadamu tasawurihim litilka alxaqiiqa laakiin culummada iyo wadaadaha iyo ragga hawsha tasawuray ka jamaacat alixtisaam iyo muxuu ahaaye fakhrudiin araasi ragga la halmaalay wa maca ictiraafihim waxaan inuu kufri iyo gaalnimo yahay haddana yidhi waxay ku bannaan yahay bilmaslaxa kal ikraah iyadu takfiirkeedu inuu ijmaac yahay qadiyadaasi waan kasoo gudubnay ila tahay waxay la tahay eh, inahaas inaan kaga gudubno qadiyada ii dambaysa waxaa weeye si kastaba noqotay dhalabada iyo culummada iyo nin walbo fahmahaya waxaanu sheegayno wixii khaladee diinada la arko ummadda ha looga digo cidna yaan lagu markaasi hee eh, lagu ixtiraamin ha looga digo ummaddu inay badbaadaan muhiima annaguna haddii intii khalad naloo cadayan ka laaban weyno khaladka annaga hee iskale waana hawshaasi xadgudub haddaan u gudbo masalada i raacda jamaacadu masaa'il jihaad howlo ay ka qabaan habeenkaas shee cabditax inaan aana si fiican u tasawirin waxaa tus habeenka cabditaxan murmaynay markii dambe wuxuu yidhi sheekh hadday gaalnimo ku dhacahayaan baarlamaaniyiintu maxaa la samayn hadday gaalnimo ku dhacayaan baarlamaantu la dooramayo lamana galhayo lamana taageerhayo baan yaa meesha daba taagnayd wamaca daalika in baarlamaaniyiintu aysan ka badbaadayn hawshay ku salaysan yihiinna ayba tahayba tashriic maan lamna tasawar cabdifataxna wuu jooga waa la weydiin karaa marka qadiyadda waxay la tahay waa qadiyad ku xidhan cadamu tasawur laakiin hada waa kufri waana shirki akbara maca kufrihi wa shirkihi buna jaa-izun bilmaslaxa cibaara sidaa u cad inaanan soo marin baa laga yaaba almasala uulaa waxaa weeye jamaacadu iyo rag badanoo lamidaba dhowr masaloay galeenoo hadda u waaweyn lafdhabaran ka hadlay masalada koobaad calaaqat lmaslaxa calaaqat ljihaadi bilmaslaxa oo aada loo celceliyo oo waagii wadaadaha ogaadeen ay u xaroonhayeen ina ilay aada loo celceliyey oo wadaad hadda yurub jooga laftirkiisu u celceliyo oo islii xataa ku badan oo warwareegeysata qadiyadaasi inaan bidhaamiyo oy laba habeeniya qaata waa laga yaaba laakiin masalo fududoo iyadu cawab aan kaga farxalan karo waan ku horayn oo masalad ishtiraadu limaamati fi ljihaad masale aan ka soo tagnay oo calaaqalale kufriyaadka way jirta hadda ka hor baan meelo badan kaga hadlay oo wadaada ah, waxay ku qoreen kutubtooda sida eh, cabdalla maxamed alqarani kitaabkiisa dawaabit takfir cinda ahli sunna waljamaca wuxuu ku qoray Eh, haddii ruuxa muslimka uu u taxaakumo ila almaxaakim alwadciya aljaahiliya eh, meel kale uu xaqiisa ku dhacsaday iyo xoolihiisa iyo dunyadiisana u waayo way bannaan tahay lidaruura taasna hadda ka hor baan kasoo hadalay akhdaada ku jirtay manhajiga waan iskaga gudbayna jamaacadu waxay dhaheen mas'aladan markay marhayaan wanaraa ana aljihaada sharciya huwa aladii yakuunu biidni alimaami wa bimashuurati ahli alxalli waalcaqdi wa bifatwa ahli alcilmi waalfadli whuwa اladii yakunu bayna اlmuslimiina wa bayna اlkufaari waliclaa'i kalimat اllah waa bixuruufi aljamaaca jihaadka sharciga ah ila aljihaad sharciyu maxaan isku ogen awsaaftu inay tahay iyo quyuudu alaslu fiiha an takuuna lilixtiraaz qayd iyo wasfi iyo nacti iyo meesha haddii la keeniy hawlahaad garanayseen waxay dhaheen wadaadaha ahlulcarabiya alaslu fiiha wa an takuuna lilixtiraaz waxaa laga ictiraazaya jihaadka aan sharciga ahayn een diinta shuqul ku lahayn ee mooryaannimadaa ee qariska tuurka ah waxay dhaheen waxaan qabnaa haddaan ictisaamna jihaadka sharciga waxaa weeye waa jihaadka lagu bilaabay ee ku socda imaam iyo khaliif caama muslimiintu leeyihin idankii xaggana ahlulxalli waalcaqdi lagala tashaday xaggana mafaatidu ay fatwoodeen oy qalinka ku doogeen saddexdaa markii la helo fatwa ahli اlcilmi wاlfadli mashhuuratu ahli اlxalli wاlcaqdi idnu اlimaam haddana uu jihaadku dhex marahaya bayn alkufaar wa bayn almuslimiin ayuu jihaad sharci a yahay wa haddana uu yahay licilaa'i kalimat illah shan shardi shantaa shardi markuu helo ayuu noqonhayaa kalaamkan marka fiihi mulaaxadaat wa akhطaء jasiima khulaasatuhana waxaa weeye masqu axkaamu ljihaad wa tamyiic tamyiicuhu fi lcasri alxaadir lakin bayna dalika laabudda min taqdiimi muqadimaatin muqadamaatin tamhiidiya muqadimada koobaad markaan soo gaabayna waxaan leenahay jihaadka xukumkiisa iyo shuruudiisa iyo howlaha meelo badan xataa cumdihii khulaasadiisii baan ku gabagabaynay in badan celcelinmayno laakiin waxaan tilmaamaynaa maanta xukmu ljihaad waa maxay xukmu ljihaad alyowm inuu fardu cayn yahay oon jihaad fardu kifaa'i ah ama sunnaa uusan jirin baan taqriiraynaa jihaadku maanta waa fardu caynin cala alqaadiri nin walboo muslim awooda inuu halgamo jihaadku fardu cayn buu ku yahay fardu kifaayaiya waa turaad fiqu islaami ah oo adilo leh oo xaaladiisa yimaada iyo wakhtigiisa laakiin hadda waaqiceenna muslimaan ahaan markaynu fiirino culummaduna ay ka hadleen jihaadku waa farducayn waxaana keeni doona in culimmada qaarkood qarnigii shanaad ama lixaad ee hijrada ay yidhaahdeen ama aljihaadu alyowm fahwa fardun cala alacyaad waa qarnigii shanaad ama lixaad sagaal boqol oo sano ama sideed boqol oo sano wuxuu yahay farducayn cala alacyaad qadiyadaasi marka nuquul yaryar aan tilmaano oo xukumka guud ka hadlaysa alimaamu jacfar atabari tafsiirkiisa kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum aayadda markuu fasiraya wuxuu leeyahay huwa calى kuli axadi xatى yaquuma bihi man fii qiyaamihi اlkifaayatu fayasquط fardu dalika xiinaidin can baaqi اlmuslimiina kaالsalaati calى اljanaa'izi wa dafni اlmowta wa gaslihim wa hada qowlu caamati culamaءi اlmuslimiin wadalika huwa الsawaabu cindana liijmaci اlxujati calى dalik halkaas isagu ku gabagabeeyey haddii la helo jihaadkii dad ku filan oo gaaladii caabinhaya oo dacwadii gaadhsiinhaya oo bir ay muslimiinta difaachaya ayagana halabsanhaya jihaadku fardu kifaayo wey taasna wuxuu yihi xujadu bannaankay taalla haddii laakiin la waayo man yaquumu bilkifaaya oy noqoto xera ku gal oo inagii nala fiijisanayo oo guryaha iyo xabaalaha layskala baxahayo marka xaaladdu way isbedesho soo maaha abubakr jasaas isagu wuxuu leeyahay tafsiir axkaamulqur'aankiisa mujaladka laba saddex boqol toban iyo laba macluumun fi ictiqaadi jamiici lmuslimiin muranba male annahu idaa khaafa ahlu thuguur min alcaduwi walam takun fiihim muqaawamatun fakhaafuu calaa bilaadihim wa anfusihim wadaraarihim ana alfarda calaa kaafati اlumma an yanfira ilayhim man yakufu caadiyatahum can lmuslimiin wa hada laa khilaafa fiihi bayna alumma haddana ma hayno yani jihaad fardu kifaaya lama hayo waa khilaaf la-aan waana ijmaac haddii muslimiintu marba ayagu ay tabaryar yihiin gaaladuna ay weerar tahay in jihaadku fardu cayn u noqonayo mxuu ah calaa jamiic almuslimiin ibnu xasm asna markuu qadiyadda ka hadlay muxallaha mujaladka toddobaad laba boqol sagaashan iyo laba wuxuu leeyahay ilaa an yanzila alcaduw fardu kifaaya ka soo hadlay kadib wuxuu yihi ilaa an yanzila alcaduwu biqowmi almuslimiin fa fardun calaa kuli man yumkinuhu icaanatuhum an yaqsudahum mugiitan lahum haddii laakiin cadow waddan islaan uu kusoo duulo bukhaara gacanta gacantayada ka baxday mooskan laba boqoloo sana ka talnayna caasimadu ruushka dawla cuhmaaniya awaailkii dhexdeeda waagay awoodda badnayd laba boqol oo sanay haysatay oo mooska ay magaalooyinka muslimiinta ka mid ahayd iska daa wax kale wax isku lugoydhi yurub oo in yar ah oo weliba sidii daanyari lafijistaan naga soo haray mar baan addunkao dhan wada laqi gaadh andalus goormay gacantayada ka baxday magaalada u dambeysay khirnaata qarnigii sagaalaad ee hijrada bay gacantanada ka baxday lix boqoloo sano ka hor bay gacanta ka baxday intaasoo beledoo muslimiina ah tagtay marka qarya min qura lmuslimiin haddii lasoo dol fadhiisto jihaadku wuxuu noqonaya ibnu xasm xata daahiri fardu caynin calaa kulli qaadirin ikaadat almuslimiina fa hunaak abulxasan alwaaxidi asagu wuxuu leeya alijmaacu alyowm muran hore iska joojiyey calaa annahu min furuud alkifaayati ila an yadkhula almushrikuuna diyaara almuslimiin fainahu yatacayanu calى kaafati اlmuslimiin ilaa an yaquuma bkifaayatihim man yasrifu wujuuhahum tafsiirkiisa albasiid mujaladka afraad boqol soddon iyo labo ibn xasan muxaliis isagu waa mujaladka toddobaad laba boqol sagaashan iyo labo alqaadi abu muxamed ibn catiya tafsiirkiisaasna wuxuu leeya aayaddii baqara markuu fasirahayo wastamara alijmaacu cala ana aljihaada calaa ummati muxamadin fardu kifaayatin faida qaama bihi min almuslimiina afwan faida qaama bihi man qaama min almuslimiina saqطa can اlbaaqiin ila an yanzil alcaduw bisaaxati اlislaam fahuwa xiinaidin fardu caynin halkaasna ku gabagabeeyey tafsiirkiisa mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo sagaal waa tafkiirkiisa almuxarar hadda inoo yaal raggaas culummada ah aan ku gabagabay wada isagoo hoos u degay alqaadi abubakr ibn carabi isagu wuxuu yidhi ayuu dhintay waxaa dhici karta hadalkanba inuu qabla arbaciina caaman uu yidhi hadalkaas isagu waxa wuxuu yidhi ina aljihaada fardun biijmaaci lumma jihaadku waa faradka gul kor marka laga fiiriyo sunanka kuma tirsana waajibaadka iyo furuudu ka tirsan yahay laakin fariidatahu tatanawac laakina fariidatahu tatanawac ama laakin fariidatahu tatanawac taaratan cala alacyaan binusuuli alcaduwi calaa mawdicin aw tadyiiqihi calaa ardin falazima jamiicu اlkhalqi nafiru falazima jamiica alkhalqi الnafiru ilayhi wاnnasru wa taaratan cala alkifaaya intaa markuu yidhi wuxuu wa ama alyowm howlaha waa asalkii bui tandiirkii weeye ama tadbiiqiyo haddii waaqaca loo soo dego wa ama alyowm fahwa cala alacyaan liana alcaduwa في kuli qطrin qad istawlى calى bilaad الإسlاam واstafاa أmwaala أhliha fayتacayanu dafcu cama baqya واsتikrاaji ma اstaطاala عalayhi min yadihi laakina dunuuba alkhalqi halabat calayhi fataqaacadat bihim xata takuuna alhalabaة lkufaar annaasikh walmansuub fi lqur'an alkariim safxada afartan iyo toddoba ilaa afartan iyo sideed buu sidaa ku yidhaahdaa imaamka wuxuu xukumay inuusan hadda jihaadku ahayn fardu kifaaya oo fardu caya limaada cadowgii baa meel kastaba muslimiinta halhabsanhaya oo ka awood badan oo bilaadooda la wareega oo xoolahoodii dhacahay ayagiina cidhidi geliya waxaa waajiba inta dhimanna in la difaaco la hor istaago wixii gacantooda galana laga soo bixiyo buu leeyahay fardu cayn ah waa laga wareegay fardu kifaayo alimaam cabdulahi eh, bn saciid ibn abi jamra alandalusi kitaabkii adijina mxuu eh, ahaa abujamraha wadaadkii iska xaggana sharxay wuxuu ihi asagu lam ykhtalif axadu min alculamaai ana aljihaada ida kana waajiban cala alacyaan laa yusta'danu fiihi abawaan midla an yaksha alcaduwu qaryata qowmin fayatacayan اljihaadu calى اlkuli duuna اstishaaraةi axadi لaxad laa waladu liwaalid walaa cabdu lisayid waida kaana اljihaadu axkaamtiis kaloo marka u gudbay bahjaة الnufuus wa taxaliiha bimacrifati maa laha wmaa calayha oo isla sharaxa abijamraha mujaladka saddexaad boqol afartan iyo shan muqadimadaasi maxaan leenahay jihaadku maanta waa farducayn cala alqaadiriin walmutamakiriin in irshaad iyo xasaan ay qaadiriin yihiin iyo inay dacafo yihiinna nin walba tabartiisii wax u laaban iyo qiimayntiisa maadaama aan awood iyo dowlad wax qiimayso ragga dhagaxa ku dhufato bixisa oo ragga kala socdo madha aan lahaynin adoo muruq weyn baad dhihi kartaa qaadir miihi caajis baad tahay nin sakaradana qaadir baahayn buu dhihi karaa laakiin tandiirku waxaa weeye ninka qaadira jihaadku xukunkiisu maanta waa farducayn kifaa'i ma aha waana ijmaacu lmuslimiin sidaa darteed maalikiyada dambaysa hadda kahor baan ka hadlay hawshaasay ka hadleenba alxaafid abi cabdillaahi alfasi iyo alfaqih ibnu sawda iyo atawdi iyo ninkii asharifat almisani sanusi iyo raggaasoo dhanba ayagu waxay ka hadleen qadiyadu inay mafruuq minha tahay oo hadda aysan meeshaba oolin waa fardu kifaaya saqata can ilbaaqiin saqadamaba taalle dafcu saa'il baan ku jiraa niman guryaha lagu galay oo carruurtii haweenka lagu haysto iyo bakeeryahoodii qaybna lagala wareegay baan nahayba muqadimada labaad waxaan leenahay jihaadka kifaa'iga ah markuu kifaa'iga yahay waa afdal acmaali bacda salaati almafruuda acmaasha alle loogu dhowaado camalka u fadli badan weeye salaada faradka a ah marka laga tago kadib waana qowl imaam axmed bin xambal wakayruhu min alculamaa culammada waxay ku tageen waa afdal acmaali cala aliطlaaq bacda tawxiid bacda tawxiid marka looma baahnaa mar haddaad islaamka soo gashay camal ad la timaada camalka u fadli badan waa jihaadka culuma ayaguna ku tagay waa markuu markaa kifaa'iga weliba yahay ragga sidaa qaba culumo badan baa halkaa maray waxayna daliishadaan ayagu xadiidka abidar eed garanaysaan ee ahaa qultu yaa rasuul allah ayu ayu lcamali afdal qaala iimaanu billah wa jihaadun fii sabiili fi saxiixayn iyo xadiidu abi hurayra afdal acmaali iimaanu billahi uma jihaadun fii sabiili illah Eh, ibnu rajab wuxuu yidhi axaadiis badan baa macnahan ku timid axmed baa asagu wuxuu qabaa salaada faradka a ah mooyeen markuu kifaa'iga yahay acmaasha kao dhan buu ka fadli badan yahay wuxuuna daliishaday xadiisu isagu uu wariyo min xadiidi mucaad arbaciinka asalkiisa uu ku yimaado oo markaasi alaa ukhbiruka bira'si اlamri wa camuudihi eh, xadiidkii ahaa weeye wadarwatu sanaami ad garanaysaan riwaaya ka mid ah xadiidka waxaa ku yimaada waladii nafsu muxamadin biyadi maa shaxaba wajhun walaqbarad qadamu fii camalin yubtagaa fiihi darajaat اljanna bacda salaati اlmafruudati ka jihaadin fi sabiili اllah walaa haqla miisaana cabdin kadaabatin tunfaqu lahu fi sabiili اllah aw yuxmalu calayha fi sabiili اllah axmed iyo bazaar iyo khalaal baa soo sara fi suna ibn nasr fi tacdiim الsalaa طabraan iyo keyrkood waana xadiid xasan ah xadiidka wuxuu leeyahay yani ruux bini aadama jirhkiisu isma dhimo ama wejigiisu markaa sadaado iyo rafaad kama muuqdo lugtiisana ma bowrado camal alle loogu dhawaado ka fad badan jihaad fii sabiililah ilaa an takuuna salaatan mafruuda wax la bixiyo oo loogu dhawaadana waxaa u khayr badan shilin lagu bixiyo jidka ilaahay baa u khayr badan halkaasuu nabigu ku dhuftay halkaasay ku tageen amaa idaa tacayana markaasi waa markuu kifaa'iga ah amaa idaa tacayan culimmadu waxay leeyihiin shay ka waajibsan ma jiro bacda tawxiid taa iyadu muran ma idaa tacayana xata salaa waa laga hormarin lanno salaadaba tukan mayso haddii la isqabsado car tukaa lagu dhihi idab daran tahay maxaad la dhawaaqaysa aamus ha aadaamine afkaaba dhagax lagaa gelin marka idaa tacayana waxaa weeye laa awjaba minhu bacda atawxiid ka taggiisuna wax ka dembi badanna ma jiro min tarkihi bacda alkufri washirki mar hadduu caynoobo camal lala yimaado waxaa ugu waajibsan jihaadka ila tawxiid ka tegisuna wuxuu noqonhayaa dembiga koobaad buu noqon bacda alkufri wa shirki alimaam abulcabaas saaxibu lmufhim oo dhintay lix boqol eh, eh, eh, lixdan iyo shanti <clears throat> wuxuu asaguna mxu mise shan boqol lixdan iyo shantiba wuxuu geeriyooday almuhim qarnigii lixaad buu ahaa imaamkaas wuxuu leeyahay qad yakunu ljihaadu fi bacdi alawqaati afdala min saa'ir alacmaal wadalika fii waqti istilaa'i alcaduwi wa ghalabati cala almuslimiin ka xaali hada zamaan bu ila waa nin andalusi ah qurtubi ah wixii garan haya shaaficiyada mucdam islaamka dhex fadhiya ma aha ninku wadalika fii waqti istilaa'i alcaduwi wa ghalabati cala almuslimiina ka xaali hada zamaan falaa yakfaa calaa man lahu adnaa basiiratin ana aljihaad alyowm ana aljihaada awkad lwaajibaat waagii uu qoray sheekh eh, cabdalla cazama shahid raxmat ullahi taala naxsibu kadalika walaa nusika calay axadan uu qoray addifaacu can araadi lmuslimiin min muxuu ahaa min ahami furuud alacyaan ahamu bay aheed ahamu furuud alacyaan markuu yidhi ayaa waxaa tacliiqiyo risaalo qoray safar alxawaali oo yidhi hawshaa suuragal ma aha sheekh hawshu qulugu samey waa bambooniy sheekh cabdalla cazam baa ka saxan ah tawxiidku hawl hadlaya ma aha ruuxa noo jihaadaysa ruux muslima maaha towxiid meesha in la keenaba ma aha waxaa laga hadlay ruux moorada islaamka soo galay oo mu'minan ka hadlayna bacda maa aad islaamto diinta soo gashay camalka u muhiimsan waxaa weeye sheekhu ka hadlay inuu yahay aljihaad idaa tacayan taan buu ka hadlaayey leanna addifaac buu can araadi lmuslim ma aha alghazwu ilaa araadi lkufar lagama hadlayn waxaa laga hadlay addifaac can araadi lmuslimiin waa khata wey ragga xataa difaaci nuquul badanoo anfici lahayd ma aysan keenin si kastaba noqoto waxaa weeye sheekhu wuxuu leeyahay falaa yakfa calaa man lahu adnaa basiiratin ana aljihaad alyawm muxuu hi awkad lwaajibaat ma dhahaynaa wuxuu ujeedaa awkadulwa xataa iimaanku ka fad badan yahay waa shay aan la isweydiin oo caasho ah waajibaadka midka u adag weeye wa afdalu alacmaal lima asaaba almuslimiina min qahri alacdaa wa kahrati alistiilaa sharqan wa garban jabara allahu sadcanaa wajadada nasranaa buur dilaaca imaga iyo funkorta nugu dhaca allaha noo kaba buu ihi ilaahayna ha cusboonaysi guushayada inaan dib damba adkaano ilahay ha ka aqbalo almufhim lima ashkala min talkhiis kitab muslim jiladka koobaad kitaab limaan weeyey laba boqol toddobaatan lix sidaa ku yidhaahdaa sheikhu lislaam ibnu taymiya oo raggii tawxiidka inay unfariseen lagu ogaa wuxuu leeyahay wa ama qitaalu dafci wa ashaddu anwaaci dafci saa'ili can ilxurmati wadiini fawaajibun ijmaacan faاlcaduw الsaa'ilu aladi yufsid الdiina wاdunya laa shayءa أwjaba bacda اliimaani min dafcihi falaa yushtarط lahu sharط bal yudfacu bxasabi اlimkan wqad nasa alculamaau calى dalika asxaabuna wغayruhum fayajib الtafriqu bayna dafci الsaa'il الظaalimi اlkaafiri wa bayna طalabhi fi bilaadih alfataawa almisriya majaladka afraad shan boqol iyo sideed buu sidaa ku yidhahdaa sheekh islam wuxuu wuxuu yihi wax ka waajibsan ma jiro bacda aliimaan ninkii qurtubina nafsa shay buu soo maray ibnu xasam wuxuu ka wareegay xagga imiga asagu wuxuuna yidhi walaa ima bacda alkufri acdama min imi man nahaa can jihaadi اlkufaari wa amara biislaami xariimi lmuslimiina ilayh asna wuxuu yihi gaalnimo iyo shirki dembi ka weyn ma jiro jihaadka in laga tago oo ummadii laga hor istaago oo loo diido oo laga reebo inay isdifaacaan min hada munalaq buu marka ka dhaqaaqay sheekhana ee mxuu ahaay sheekh cabdallah cazaam ibnu xasam muxallaha mujaladka toddobaad sabxada saddex boqolaad weeye lagu laaban kara muqadimada saddexaad inaha marka xusuusin wey camal marka maanta lagu jiro oo la qabto bacda atawxiid waliimaan ninka awoodi kara waxaa weeye addifaac waljihaad can alanfusi walxurumaati wacan araadi lmuslimiin intii la awoodo bixasab ilimkaan waxyaabaha kale yaa waan ku jiraa muqadimaadka imaan ma la shardiyaa waataan usoo socdo balota saan isula qabso dabagelis baan rabaa muqadimada saddexaad waxaan leenahay man qaatala almuslimiina min alkufaari fahuwa xarbiyun waman qaatala alkufaara min almuslimiin fahuwa mujaahidun fi sabiili illah nin walboo muslimiinta la dagaalama oo gaal ah bira'yin wa bimaalin bilisaanin wuxuu dooni ha noqdee waxaa weeyaan waa xarbi nin walboo muslima oo galada la dagaalamo ka hortagana wuxuu awoodi kareen oo la tagana waa mujaahidun fi sabiililah sida anugu ma dhihin culummadaa yidhi imaam ahli sunna waljamaaca wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey man hum uaa'ifa almansuura wuxuu hi hum ahlulgarb ahlulmaqrib weeyaan waa reer shaambur ama andalus inahum aladiina yuqaatiluuna aruuma maxaa jiraa le ayagaa gaalo la dagaalama buur gaalladay hortaagan yihiin wuxuu raaciyey kullu man qaatala lmushrikiina fahuwa cala alxaq nin walboo gaala la dagaalama mushrikiinta waranka u daruura ninka xaq buu ku taagan yahay masaal ibni hani annaysaabuuri abubakar mujalladka labaad boqol sagaashan iyo labo sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi asaguna man qaatala alkufaara min almuslimiin nin walboo muslim ah <clears throat> oo markaasi gaalada la dagaalama bisayfin aw rumxin aw sahmin aw xijaaratin aw casan fahuwa mujaahidun fi sabiil illah ninka gaalada waranka la hortaga ama seef ama leeb iyo fallaadh iyo gamuun ama dhagax kala horbooda ama bur iyo ul iyo udub fujista iyo qool waa mujaahidun fi sabiil nin aa ka lisahaya warkiiba jooji asagu ninkaa warkiiba hee iska jooji wuxuu kaloo sheekhu waman qaatala almuslimiina min alkufaari biayi nawcin min anwaaci alqitaali fahuwa xarbiyu gaal walbo muslimiinta dhibo la dagaalama dagaalku noocuu doona ha noqdee asaguna waa xarbi majmuuculfataawa mujaladka labaatan iyo sideedaad saddex boqol toban iyo lix baa lagu laaban karaa cabdiraxmaan ibn xasan eh, sheikh athani almujadid athani liaima dacwa najdiya wuxuu leeyahay isagu saaxibu fatxi lmajiid kulu man qaama izaaءa alcadow wa caadaah waijtahada fii dafci faqad jahada walaa budda nin walba wuxuu kari kara isku dayoo kala hortaga gaalada wuu jihaaday waana bilaa shaki taasi wa kulu طaa'ifati tusaadimu caduw اllah falaa budda an yakuuna laha a'imaة tarjicu ilى aqwaalihim watadbiirihim waaxaqu الnaasi biاlimaamati man aqaama diina alamhala faاlamhal fain taabacahu الnaasu addu اlwaajiba wain lam yutaabicuuhu ahimu إثma kabiira bkhudlaanihim اlislaama waama alqaa'imu bih فكلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لأجره كما دل على ذلك الكتاب sagaashan iyo sideed bacda hadihi lmuqadimaati naquul muqadimaadka afarta ah mise saddex bay ahaayeen waxaan leenahay saddexda ah ishtiraatu alimaami fi ljihaad waa qowl mukhaalif liijmaci salafi saalix waa qowl baatil ah oon waafaqsanayn xataa daliil waaxida aan loo heli karin ishtiraa maxaa yeelay <clears throat> shardigu wuxuu u baahan yahay hawl intaa ka culus waxaan leenaha waa qowl baila mukhaalif liijmac salf mukhaalif lilkitaab wasunna xataa waa mukhaalif lilqawaacid xataa uun dadkii wax fahmi lahaa hadday uun hawsha isku dayaan dhibkaa ma aysan ku dhaceen laakiin waxaa weeye maadaama carabtii takyiiru lmanaahij ay bilowday oo maraykan xadxaytay oo dhibaatooyin badan dhaceen laabudda min tacdiili lmanaahiji manhaj la habeeye oo ka gadmi kara gaalada oon xoogow timir ku heli karo oo nalagu soo dhaweeyo oo tusahay inaana argixisa ahayn oona burladuul ahayn oona balaayo ahayn waa in la keeno laakiin waxaan anigu fi xaqiiqa xaqiiqaan ogahay niman badan oo culummada ictisaam ka mid a ah inaysan ku qanacsayn shardiga asaga ah ragaan arkay baa ka mid ah laakiin waxaa weeye marka urur la yahay inta badan la qabto inaad ogtihiinba mooye waa la israacaa haddii kale hawloo dhan baa hallaabahaya eh, hadalkan waa baatil min wejiga koobaad shardi baa laga dhigay jihaadka sharciga ah waa midka noocayn noocaas kaan ahaynna sharci ma ah sixiya butlaan baa meesha soo galay idan eh, shardi baa meesha yimid mar hadday shuruud meesha timid sixiya butlaan ay timid khitaab wadci wixii noqon hayaa waxaan leenahay shardigu waa xukun sharci oo wadci ah yaxtaaju ilaa daliilin yufiidu sharطiyata wa cadama almashruudi cinda intifaa'ihi wailaa كان tashriican بالرأي المجرد وهو kufrun shardi baa loo baahan yahay daliil kitaab iyo sunna iyo ijmaaca ah, ama qiyaas saxiixa oo tusa imaamku inuu shardi u yahay liljihaad hadday ay kala qaadaan oo jihaadkii kifaayiga ah iyo kii muxuu ahaay cayniga dafciga ah ay kala qaadi lahayn ama jihaad alfatxi wa jihaadu dafci ama jihaad ah iyo mid dafci ah ama jihaad cayni ah iyo muxuu ahaaye kifaaya kala qaadayna waxbay noqon lahayd jihaadka sharcigaa la gabagabeeyey gebigisuba min imaam haddii imaam la waayo oo ahlulxalli waalcaqdi ay taageeri waayaan oo mashu la waayo saqata sharciyat ljihaad halkaasay marka waa shardiga shardiga wuxuu daliil faa'iideeya imaamku inuu shardi yahay haddii imaam la waayana jihaadku uusan sharci ahayn baatil la yahay hawshaa haddaysan jirin waa tashriicun bira'yi lmujarad wahuwa kufrun fi asaalatan wejka labaad aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta amartay jihaadka nuucuu dorim ha noqdee hal mar kuma soo aroorin he imaam baa shardi ah bal aayaduhu iyo axaadiistu waxay yimaada iyadoo caamo oo mutlaqa ah khitaabka aayadaha ku yimidna waa licumuumi اlmuslimiin wa ahli اliimaani wاlislaam kama qaala tacaala waqaatiluu fi sabiili اllaahi aladiina yuqaatiluunakum maca alimaami bishardi alimaam aayadu ma dhihin muslimiin baa lala hadlay ahlu islaam kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum kutiba calaykum siyaam bay la mid tahay e, acyaantay ku kala tegahayaan in allaha ashtaraa min almu'miniina cinda wujuudi limaam miyaad haysaan cinda wujuudi alimaam ila wadaaduu saasay dhaheene in allaha ashtaraa min anfusahum amoolan biana lahum yuqaatiluna fi sabiili illah fayuqtaluun wayuqtaluun fayaqtulun wayuqtalun faqaatil fii sabiili اllahi laa tukalafu ilaa nafsak waxard اlmu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashadu ba'san wa ashadu tankiila waman yuqaatil fii sabiili اllah ninkuu doorima ha noqde fayuqtal aw yaglib fasaufa nu'tiihi ajna cadiiman aya waxay dhaheen maya ilaa an yujaahida maca alimaam ilaah hawshaa maanan ogolaanin bay leeyihiin ilahay wuxuu ihi falyuqaatil fi sabiili اllaahi aladiina yashruuna alxayaata اdunya biاlaakhira galeen bal hawshaas ninka naftiisa iibsada hawshaa wado laakiin bishard wujuud اlimaam nabigu wuxuu ihi fi xadiidi anasin jaahidu lmushrikiina nabigu la dagaalama buu i jaahidu lmushrikiin biamwaalikum waanfusikum wa alsinatikum aayadii hore faqaatila suurat nisa ayada sideetan afraad wuxuu le ibnu xasm markuu tacliiqinhayo haadaa khitaabun faqaatil fii sabiil laa tukallafu ilaa nafsak adaa horta waajibkusa muslimiintu maxaa kaa saaran waxarid lmuminiin waajibka ku saaranba ayaguna saaran ahee laakiin caraabi ha ka aamusine boorri oo gubaabi dagaalkaa galeene wa haadaa khitaabun mutawajihun ilaa kulli muslimin buuri ibn xasb faqaatil fii sabiillah nabi maxamed baa lagu halqabsaday nin walboo muslimay u taallaa buuhi fa kullu axadin ma'muurun biljihaad wain lam yakun macahu axad ruux keligaa keligii duul baas abuur soo ma jirin muxuu ahaay nin la odhan jiray oo soomaalida wereeriyay waa aan sii fogay maxaa kaa duwa inaad keligaa duusho oo gaalada aad rafaadaysa buur aayaddu sidaasay tiri maxamed ibn xasm jilka toddobaad shan cafan saddex boqol iyo konton abu isxaaq azajaaj wuxuu leeyahy isagoo qarnigii saddexaad argi ahaa amara allaahu amarahu allahu bilqitaali walow annahu qaatala waxdah nabi maxamed faqaatil buu fasiraya wuxuu yidhi amarahu llahu bilqitaal ilaahay baa amray nabiga inuu dagaalamo walow anahu qaatala waxda keligiiba ha dagaalame abubakarba markii xurubu ridda ay saxaabadu niqaash dayn waayeen wuxu ballamka keligii baa dhaqaaqahay oo niman ku jihaadahay ina keenaama iraaca anaa dhaqaaqahay riwaayaad dacfi ku jira waxaa laga wariyaa hadday midigteedu amar qaadan weydo la jaahadtuhaa bishimaalihi bishimaalihi buur midigteedu hadday amar qaad bidixaan kula dagaalanay buur taan seebta tan ku qabto yaan ku dhufan baa de warkee la bixin waayo ninkii muxuu ahaaye un reer jarareed ee sullabyada lahaa ee qonfaha lahaa luguhu isku dhufan jiray baale markaasuu isbixiyey lugti buu la hadla lugtan lugta dah dad waxaa jira markay socdaan suulka labada suulbaa isdhawra oo saa isu dhawra marka anqawga ama dakoboystay iskaga dhuftaan markaasaa meeshaa boogowda inaad taqaanaba mooyee marka lugtan lugta daa woy dhowr goorbay marka xagatay oo ka dhiijisay dhoombirug watay ku dhuftay baf biixidu ka jabay <laughs> isbitaal baa loo qaaday oday reejareed bahabaa la yay almasi kastaba noqotee waxaa weeye eh, keligaaba allaha ka dhigan aad halganto weeyaan abu isxaaq zajaaj aayaddaha inu dib loogu laabto mujalladka labaad sabxada siddeetan iyo shan ibnu xasm wuxuu leeyay yuqzaa ahlulkufri baa lagu dooli ahlulkufriga ma aa tii difaacad bad hazwigii alabiga ahaa ee kifaayigaabuu ka hadlaaya wuxuu hi yuqzaa ahlulkufri maca kuli faasiqi min alumaraa nin walboo faasiqo amiiroo dhaqaaqaynu raacayna waayri faasiqi iyo mid aan faasiqayno cadli ah wa maca almutagalibi waalmuxaaribi qaaicu ariq hadduu duulob waan raacaynaa qaaicu ariq hadduu gaalo ku duulo waan raacaynaab mid mutagalibo xoog nagu qabsaday hadduu gaalo ku dhaqaaqanahe waan raacayna hadduu cadli ah kaba waa khayr faasiq waan raacayna kamaa yugzaa maca alimaami wayaqzuhum lmar'u waxdah in qadara aydan bul keligiibaa dudu ruux hadduu awoodobu culummada muslimiinta saasay taagan yihiin nina wuxuu leeyahay maya aljihaad sharciyu waa fatwa siyaasiyatan ma aha mid diineed manhaj siyaasi oo carab lagu qancinoo dad laga gadi weeye mooyeene manhaj islaami xukm sharci ah ma aha kama yuzuu kama cafan kamaa yugzaa maca alimaami wayaqzuuhum lmar'u waxda in qadara aydan almuxalla majalka tobnaad sabxada sagaashan iyo sagaalaad baa loogu laaban karaa qurtubi asaguna wuxuu leeyahay aayaddii faqaatil asna markuu tacliiqinay walihaada yanbagii likuli mu'minin an yujaahida walow waxdah waxaa waajib haboon buu nin kastoo muslima keligii ba allah ka dhigay inuu dhaqaaqo aayadda tafsiirkeeda loogu laabto waxaan soo barateen arbaciinka wa ina allaha amara almuminiina bima amara bihi اlmursaliin haddii nabiga le faqaatil fii sabiili اllaahi laa tukallafu ilaa nafsaka adayna kuu taalla mumini ambiyadii haddii la amra keligood inay duulaan oo dagaalamaan muslim walba waxaa weeye haddaan jamaaco helana jamacadaan raacanayna haddii imaam joogana khayr weeye isagaan caleemo saaranayna haddii la waayo waxaa weeye jihaadkii loo loo baajin maayo gabadhii soomaliya waxay tiri haddii fiqi la waayey ma loo falla-aan bay tiri meeshun baan raamsanaynaa alimaam imaam ahlusunna waljamaaca markii la doon lagu maxaabsado isagu wuxuu leeyahay markii daa'ifa almansuura la weydiiyey hum ahlu lmaqribi inahum aladiina yuqaatiluuna aruuma wa kulu man qaatala almushrikiina fahuwa cala alxaq wa inahu in batala amru limaami lam yabtul ilgazwu walxaju haddii dowlad la waayo imaam la waayo xajki iyo duulimaadku way socon burgaama lagu duuli oo aan la xajin haddii xajkii waxaa inti xaj intay nabi maxamed u noolaa ama saxaaba ay noolaa ama dowlad islaam ay jireen xaj aan dowlad agaasimin lama xajiyi jirin matamiisa maaha haddii xaj jihaadka ku dhachayo dowlad la-aan iyo imaam aan ku dhacayo xajna waa inaan loo dhaqaaqin cumrooyinkan iyo xajka ad ku ceshanaysaan baail weeye aan la joojiyo warku saas buu noqon bay ila tahay laakiin adugu waxaa weeye ilzaam aysan salimaynin baa laga yaaba wuxuu yihi imaamku wa inahu in baطla amru limaam imaamkii haddii taladiisiba socon weydo ama ummadaba usan u gargaarayn ama la waayaba lam yabطul algazw walxaju wuxuu ka hadlay wa ma waa jihaadkii kifaa'iga duulimaad buu ka hadlahaya wuxuu yihi walow ikhtalafuu calaa imaamayn muslimiinta hadday kala jamaan laba dowlood ay noqdaan lam yatacaطay algazw walxaju maxaa jira haadaani baabaani laa yadfachumaa shayun aslan bu imaam axmed war xaj iyo jihaad wax xidi kara lama arko ama iskhilaafa ama heshiiya boqol kooxood idinkoo ah baa intaan waxay ka yayabtaan duuli kooxdiiba intaan laba ka kaxaystaan dhaqaaqi nimankan waa in ay nasan waay waa in la fitneeyo gaaladu ilaa na fidneeyey wuxuu yidhi imaamku wamaa yubaala man qasama alfaya aw man waliyahuma hadhow haddii meesha aad qabsato culamaa loo baahan yahay niman wax maamulo sharciga garan looma baahno axmed ninkii dooni ha qaybiya zakada iyo fayga eh, fayga iyo haniimada iyo hawlahan iyo khumus khumuska ninkii doon ha qaybiyay buui ee garanhaya muhiimadu gaal waa in wargalo leanna masaa'ilka kale xoogan fayga iyo khaniimada iyo hawlahan waa axkaam iyo aathaar ka dhalatay jihaadkii iyo guushii hawlahan keena ee horta waranku ha gala meesha loogu talagalay kadibna haddaan doona wadaad baan soo karaysanayn dhahayna aduba ah, hawlaan ku fiicanoo xerow ahayoo fadhiya labaatan sana masaajidda fadhiyoy dabada ku mudhaxday bal aduu xukumidaa laakiin rag sida loola xisaabto anaga noodaa leanna mataqaani rilaad ku kala jabaysaa si kastaba noqotay waxaa weeye baabka waa baab sidiisa inuu socda la doolahayo wuxuu yihi imaamku mar kale yajibu aljihaadu bilaa imaamin waa imaam ahlu sunna waljamaaca axmed ah, xambal baan ka hadlaynaa yajibu aljihaadu bilaa imaamin idaa saaxu nafiir war soo baxaay noo gurmaday dhan waa la dhaqaaq imaam la isweydiin maayo muslim hadday soo qayliyadaan hee jihaadku waa waajib in la duulo waida stunfirtum fanfiruu waa caam weeyaan cumuumku wuxuu kaga jiraa cumum muqtada baa loo yaqaanaayo de waa masale lagu dagaalamo usuuliyiinta ka wada hadle waxaa weeye haddii imaam joogaan asaga nafiirka ka rabnaa haddii la waayo nin walbo muslim oo halganka u kacay noona yeedhay haddii la awoodo in la ajiibo la raaco weeye wuxuu yihi imaamka alghazwu dafcun can ilmuslimiin laa yutraku lishay duulimaadku waa difaac muslimiin wax looga tegay lama arko axmed ibnu taymiya wuxuu soo yidhi laa yushtaratu lahu sharطun bal yudfacu bixasab اlimkaan imaamkana wuxuu leeyahay duulimaadku iyo weerarku waa dafcun can ilmuslimiin intaan xerada lagu gelin laa yutraku lishayin wax looga tegay lama arko hadallahaas imaamku riwaayaad dhowro isdaba yaalla isagu uu leeyahay hal mar baa intaan idiin ururiyey baan fii nasaqin waaxidin wa dhigay eray aan uu lahayna maanan ku darin laakiin waa idin urush riwaaya can naysaburi riwaayatu naysaburi can axmed xambal can axmed cabdullaahi can axmed baan isku ururiyey marudi iyo maymuuni can axmed riwaayaadkoodii baan fi naskan ku kaxeeyey maraajicdaad ka heli kartaan idin dareeriyo masail ibni hani annaysabur majaladka labaad boqol sagaashan iyo labo raqamka kun lix boqol toban iyo labo masail abi daawud can axmed safxada laba boqol soddon iyo afar اعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل لأبي الفضل التميمي صفحة تضباطني سقال إلى تضباطني لبو الفروع لابن مفلح المقدسي مجلك الطبنات لبابق اللباطن يتضبو هذا الكاسي وهذا الإمام كيني حولي إمام أهل السنة والجماعة مركا لغم حبسنا مرنا فإلاش هلقوين هيا فإلاش هلقوية هدي دليل لغو قوية وحجة لغو خلافه سو اعتبار بيان له لكن وهو الكلام وحوري عصو عبد الرحمن بن حسن ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة والمخاطب به المؤمنون جهاadku waa fardi wey baaqi dadka lagula hadlayna waa maxay waa mu'miniinta haddii mu'min la helo farduljihaad waa baaqi laakiin wadaadda waxay hadii la waayo imaam hee jihaad ma jiro culamadu waxay leeyihiin waa baaqi inta mu'min nool yahay waxa mu'min sheegto uu adduunka joogo wadaadda waxay dhahan haddii mu'miniintu ay malaayiin iyo balaayiin iyo muxuu ahaay rubculcaalam ay yihiin laakiin ay imaam yeelan waayeen jihaadkii ma jiray dheheen waa musiibo فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها, عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف أسقوا هالكاسو كو قبقبيي صديق حسن خان إيه شوكان إيه حيليه الأدلة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وردت غير مقيدة adilada jihaadka waajibisay kitaab iyo sunaba ayadoo ayadoon wax dabara iyo seeta lahayn bay soo aroortay غayra muqayadaة bkwni السulطاn أو أmيr الjeyش caadila bal hadihi fariidaة min fara'id الdiin أwjabaha اllah عalى cibaadihi الmuslimiin min غayri تaqyiidi bزamani أw makani أw shakhصi أw jawrin ama jawr iyo shaksi iyo xili iyo wakti midna ma laha waajib muطlaqa way ninka awooda u dhaqaaqahaya arawda nadiya lagu laaban karaa ee taqaana shuduurlbaya lagu sharxo mujaladka kooba saddex boqol soddon i ko labadaa wuxuu ahaa shardi baad sheegteen shardiguna waa xukun wadci ah yaxtaaj ilaa daliilin yufiidu shariyata wailaa kana tashriican bira'yi lmujarad wejka labaadna waa maxay adilada kitaabka sunnada ku timid ee ka hadashay faradkan jihaadiga waa mutlaqa caama ninka ku qayday imaamiya hawshaasna daliil baa laga raba wejka saddexaad waxaan leenahay jihaadku waa laba nooc jihaadu fatxin wa jihaadu dafcin midka dalabiga ah ee fardu kifaa'iga ah ama muxuu ahaaye ghaswiga ah ama fatxiga ah culummadu dhowr qowl bay ka qabaan imaamku waa waajib in laga idan qaato wadaadda halkaasay mareen wadaaddana waa mustaxaba waa sunno bay mareen wadaadda waxay dhaheen maya in la duulo imaamkun laga idan qaadina waa karaaho haddii laakiin la duulo jihaadka waa asaxay waana jihaad sharci ah niman waxay dhaheen waa waajib in laga idan qaata laakiin haddii la garab maro layska dhaqaaqo waa lagu duulo jihaadku waa saxiix waana khayr laakiin haaulaai waxay ku dhaceen dembi iyo ithmi calayhim ithmuhum walahum jihaaduhum wa gurmuhum wa ajruhum culummadu halkaa unbay maraan laakiin waa shart lisixat aljihaad hawshaa ma maran mana ag maraan Eh, waxaa ku yimid midka asagu eh, daciga ah dafciga wax qaba qabla jamaacat اlictisaam iyo jadidiya uga horseedo aimadoodii ah eh, ma arag ictisaamun hawshaa bilaabay waxayna kaga daydeen jadidiyo hadda ka hor wadaad qadiyadda ka hadlayna waagu ka hadlay aad bay cajalihiisa u qaybiyeen oo adduunka o dhan u mariyeen u taageersanaayeen wixii sagaashan iyo ka dambeeyey muxuu ahaayey toddobadii ama lixdii iyo xilligii la xagal baa la bilaabay hawshii in lagu Eh, la dafiro lala dagaalamo laga soo horjeed laakiin waagay jihaadiyiinta ahaye ee eh, hawshaa way wateen ninkii yahaa imaam baa loo shardiyana way ku qosli jireen haddana iyagu marka lagu qoslay tegaysaa gabagabadu marka waxaan leenahay imaamka hadduu qaa'imiyo mawjuud uu yahay wadaaduhu tafaasiishaasi ka qabaan jihaadkana ka hadlayaanna waa maxay waa jihaadkii dalabiga eh, ahaa hadduu markaa cayni noqdana haddee laysma weydiiyo imaamku wuxuu leeyahay ibnu qudaama laa yakhrujuuna ila biidni اlamiir liana amra alxarbi mawkuun waa kii dalabiga ahaa ila an yatacadara istidaanuhu limufaaja'ati caduwihim lahum falaa yajibu istidaan liana maslaxata aljihaadi tatacayan fii qitaalihim wاlkhuruuji ilayhim litacayun اlfasaadi fi tarkihim marka uu qaa'imka yahayba haddii idankiisa laga gaari waayey hadduu naga dheeraado iyo yaaba culamadu ay leeyihiin loo joojin maayo gabagabadu waxaa weeye midka dafciga ah waa min baabi dafci saa'il wax adduunka hadda maanta ka jira wey dafcu saa'il ninku horay oo kuu soo booday inaa un iska caabisa mayn war kale meesha ma yaal midka asaga wax shardi oo loo shardiyo ma jiro onka alqudra mutlaqu lislaam inaad moorada islaamka ku jirto xaggana wuxuun isku dayi karta caagaa turtaan allah ka dhige caag biyood halgaadan allah ka dhige wuxuu inaad tuurto baa shardi ah baa un manaadkiisu yahay maxaa yeelay adilada caamkii man qutila duuna maalihi duuna nafsihi duuna diinihi duuna cirdihi fahuwa shahiid waa hadal soo arooray muxuu ahaaye mutlaq ah tarku listifsaal fii xikaayati alxaal meeshii la odhan jiray wadaadaha qaarkood gelinayaan maxaa muxtamal ah ninkas la soo weeraro inuu qaadir yahay inuusan qaadir ahayn in imaam heli karo in loo heelin karo inuu asagoo wax dili karo inuusan dili karin in laga awood baday isagoo looma bixin nabi wuxuu nin walba oo la weeraray oo isdifaacay waa shahiid ama boqol boqolni nimanka ha noqdeen aduguna keligaa noqo ama ayuu aaki iyo babban hadlaysa aduguna toriya bilaawa labood habeennimo ha lagu galo ama lagu gelin xadiidkii nasaa-i asag waxaa nabi maxamed oo anoo meel cidla anoo jooga haddii nin igu soo soo weeraro maxaan sameeya dakirhu billaah nabi wuxu uhi ilahay xusuusi nin hadduu kugu soo qamaamo ku dulmiyo nabi allow maxaa talaa wuxuu i ilaahay xusuus iska ehbi war allaha alla ma yahay dhiiggaygu waa dhiig islaam bukaa wariga joog dheh buur nabi allow hadduu istaagi waayo ka warran buur nabi wuxuu ihi eh, istacin calayhi asulطaan madaxweyne maamulka muslimiinta iga qabta dheh wuxuu nabi allow fain lam yakun hunaaka sulطaanun dowladba haddaysan jir ninkuna uu soo qamaamahayo maxaa tala ah nabi wuxuu ihi istacin calayhi biman xawlaka min almuslimiin muslimiinta kuu dhow iga qabtadhe ninka daalimka io heliya nabi alla wuxuu hi fa inaa canya almuslimuun muslimiinba haddiis iga fum me cidla ayuu ninka igu hela ka war nabi wuxuu hi qaatil can nafsika xataa taqtulahu daaliman aw yaqtulaka shahiida isdifaac ilaa aada disho asagoo daalima ah, ama uu ku dil adoo ah nabi ma dhasdhiib naftadaa ku khamaarin mar haddaan dowladna jirin muslimiinna ayn dhoweyn cagaha wax ka danaan uma dhiha la cararo wuxuu ihi isdifaac ilaa maxaa yeele haddii nin walba ninka daalimka u uu cararo ninku wuu halaaqi wuu bahaloobi gabdhuhu furo carurtuu qaadan waaga dambe bini aadimadu ka bixi laakiin nin walba uu fooda geliyo hadduu caabin kala kulmo waaga dambe he inuu hawsha ka waantamay badanta ama asagaba la dilaba fasaadku waa in laga hortago haddaad muuqato baqa dheer ay noqoto ood fadliso waxaa weeye samad war mobile lagugu dila iska dhiib mobile lagugu dilin imaanka adlada shan kun oo shilin buja iska dhiib mobileka deedna sawaaxiliga intay halaaqeen baa meel la fadhiista dala la-ya nin walba suu mobilka u dhiibhay yo saraadihii la tukan la-yahay fajarkii loo bixi la-yahay way banaan tahay inaad dhiibto laakiin waxaa weeye xaq buu le inaad difaacdo taan baan ka hadlaynaa muhiimaddu sheekhu marka alimaam muxuu ahaayey alimaam ibnu taymiya asaguna qadiyadda aad ba u faaya waxaa lagu laaban karaa majmuuc alfataawa alfataawa almasriya mujaladka afraad shan boqol iyo sideed wuxuuna asagu leeyahay qadiyadda mu ka hadlahaye وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه فالأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة wadamaha islaamka wuxuu yidhi hal balad bay lamid yihiin marka jihaadku hadduu caynoobo oo wadan islaam lagu soo dilo aadu dhowr qolba laba qoolbay ka qabaan niman waxay odhanhayaan nin walba oo muslima ah oo kara inuu heeliyo oo gurmadaa waajib uu ku yahay oo shaaficiyada halkaa marta badankood in badanoo kamid ah ilaaqaadka iskaleh iyo axnaafta nimanna waxay leeyihiin haddii beled la dul fadhiisto jihaadku caynoobo beledka beledka la dul fadhiistan isku fillayn ka uxigaa waajib uu ku noqon ninba ninku ka xigo magaalo heblo ayaa soo gurman haddii magaalo heblo iyo heblo isku filayn ta xigta hadday shantaa magaaloba isku filayn midda shanta kale xigta saasay ilaa adduunkao dhan baa uu gaadho wujuubkii iyo fardiga uu gaadho nimanna qaabkaasay u dhigaan hadda waxaa la ogyahay muslimiin lagu soo duulo maanta gaala iskaga filan inaysan jirin haddaba marka wuxuu noqday fardu caynin cala alacyaan cala alqaadiriina kullihim buu isu bedelay halkaasu isagu sheekhu maraya wa annahu yajibu nafiru ilayha baldadii iyo beledkii bilaa idni waalidin walaa qariib mar kale wuxuu leeyahay shaaficiyadu ayagu markay hawsha ka hadlaayaan hoos bay u dhigaanba shaaficiyadu labay u qaybiyeen oo dafci iyo dalabi bay u qaybiyeen kadibna waxay leeyihiin xaaladda labaad waxaa weye xaashiyat lbayjuur maxaa ku qoran oo xaashi calabnilqaasim abushujaaca sharxiisii xaashiyadii saarayd ibrahim shabnilbayjuur wuxuu leeyahay an yadkula alkufaaru baldata min bilaadi lmuslimiin aw yanzila qariiba minha faljihaadu xiinaidin fardu caynin calayhim fayalzimu ahla dalika albalad xata asibyaan wاlnisaa wاlcabiid wاlmadiin walow bilaa idn min alawliya wاlazwaaj wاsaada warabi اlmaal lidafci اlkufaari bima yumkinu minhum walow bidarbin baxjaarin wanaxwiha waa shaafici ashcari ninka halkaa taagan wuxuu ihi mar haddii waddan la yimaado nin walba wax dhaqaajin karaa dagaalami wuxuu awoodola ku dagaalami dhagaxuu tuuray wix lama allah ka dhigay bacdu shaafici waxay gaadhsiiyen yidhaahdeen dhiiqa la daadiyana waa jihaad wadooyinka ay ku duulaan gaalada kusoo ordahayaan haddii dhiiqo lagu daadiyo oo faras ku bariiqdo ku jabo ama uu ka fayo ninka askariga ahaa waa jihaad bay dhahen shaaficiyadu dhiiqaa laga buxinayaa iyo sirqsiq baa laga dhigi fataqu llaha ma stactum wixii aada awoodo ilaahu intaanaan awoodaabuu sayidku yidhi maalinkuu berbera taagnaa nin walba wuxuu awoodo ha tuuro weeye hawshu laakiin niman waxay rabaan intay gardadusasada kugu xidhaan inaadan far dhaqaajinin waxaa kaloo sidaa odhanhaya khatiba shirbiini isaguna nafsa shay buu marayaa wuxuu leeyahay alxaal thaani iqnaaca sharciga abujujaca alxaal الثaanي min xaal الكفاr an ydkluu baldة lana fayلزmu أhlha اdafcu bاlmumkini minhum wixii ka suuragalay awoodaan waykun اljihaadu xiinadin farda caynin sheekh albani baa sidaa maray tacliiqiisa calى طaxaawiy fawzan baa sidaa ley inta mxuu ahaayey adduunku isku dhabqin bu ahay uusan barbariqanin meelo badan maawardi asagu wuxuu leeyahay aljihaadu waa fardu calى اkifaaya yatawalahu اlimaam maa lam yatacayin ba asagu warkii iga dhegeysa warkiina joojiye ardui <laughs> fardu ljihaadi cala alkifaaya jihaadku waa wujuubkiisu waa kifaayo iskaga filaasho yatawalahu limaam imaamkaa maamuli buu muslimiinta maa lam yatacayir hadduu caynoobo nin walba waa maxay yadfacu bixasab alimkaan iqnaaca yarke uu ka soo gaabiyey xaawiyiisu sidaa ku dahay safxada ah boqol toddobaatan iyo shan waxaan leenahay wejka shanaaden u gudbayna waxaa weeye kutub alfuqahaa ee ka hadla shuruud uljihaad hal shardi markuu kifaa yahayna sagaal shardi buu yeeshaa markuu caynoobana shan shardi buu kusoo urursadaa dayib wadaadana toddobay ka dhigaan si kastaba noqotee imaam baa loo shardiyaa wax sheegay laa fi lkifaa'i walaa fi lcayni dafci midna ma jiro waxaan leeyahay hadaba haddaba ay sidaa tahay waa ishtiraatu ama waa dikru shuruuطin lam tarid fi kitaab illah ma baabu aqwaami yashtariduuna shuruuطan laysat fi kitaab illah man ishtarada sharطa laysa fi kitaab illah ay fi sharci la fahuwa baطil wain kaana miata sharطin waxaan leenahay in la yihahdo imaam baa loo sheeday imaadku waa firyatu fi اdiin iftiraac cala shariica weeye iyo buhtaan sidaana culumaa yidhi anugu ma odhanin wuxuu yihi shek cbdiraxman bn xasan biayi kitaabin wadaaddaa yidhi idinku wahaabiyat najdiyiina jihaad baad wadaan najdiyiinna weligood dad sheeganaya gaalnimo maysan ku jihaadin waxay ku jihaadeen dad islaam sheeganaya tukanaya soomahayo salaadahaya iyo wax la halmaala noocaasoo kalea laakiin mushrikiin iyo murtadiin ah wuxuu hi biayi kitaabin am biayi xujatin ana aljihaada laa yajibu ilaa maca imaamin mutabac xujadee iyo daliilkee iyo diintee sheegtay buu jihaad ma waajibo ilaa la helo imaam mutabaca hada min alfiryati fi اddiin wاlcuduuli can sabiili اlmu'miniin wاladilaة calى buطlaani hada اlqowli ashharu min an tudkar min dalika cumuum اlamri bاljihaadi wاtargiibu fiih wاlwaciidu fi tarkihi dura saniya jaladka toddobaad sagaashan iyo toddoba buu sidaa ku yidhahdaa marka wuxuuna sheekhu yihi faljihaadu waxaan leenahay waa maadi ilى qiyaami الsaaca wujida imaam aw lam yuujad wasawaء wujid hunaaka raayaة am lam tuujad daliilka wejka lixaad aan ku gabagabayne waxaan leenahay abu basire jamaacadiisu waa jihaadahayeen biitifaaqi اmuslimiin maxaa yaa u imaam ahaa waa yahay abu basire abu jandal intay sifa albaxr iyo xeebta fadhiisteen iyay quraysh kala gaabiyeen khanaa'imna ka heleen amiir amiiruljeish waxaa ahaa abu basiir oo nin dagaalaya saaxiibu xarbin buu ahaa waylu ummihi miscara xarbin low kaana macahu axad faqiiha hawshan maamulhaya aqoon dhaamana wuxuu abujandal ibnu sahl ibni camr salaadaha abusahl abujandal baa tujinay fataawadana asagaa dhiibahaya abaandulha dagaalla abubasiir baa sira dibha loogu laabto si kastaba noqota abubasiir aa'ifadiisu kufaar xarbiyiin la dagaalama waana jihaadeene nimanka imaamkooda awe waxay ku jireen ma jihaad sharci ahba mise ma ahayn calaa qawaacid alislaam jihaad sharciga ah ma ahayn se hadday dhahaanna inay gaalnimo kale ku dhacaan waa suuragal leanno shaygaani in <laughs> cinda ahli ilcilm inay jihaad ku jireen oo shay macluuma ah yahay khilaafna aqbaleen mur lagama qabo waxaa weeye qadiyadaasi waa qadyad loo baahan yahay in meel la saar ragga aad qadyada u sharxay fiqiyaadna ka saaray masaa'il badanna ku dhisay waxaa ka mid ibnu qayim zaad ulmacaadka mujallka saddexaad saddex boqol iyo sagaal cabdiraxman xasan baa ka mida shekh uslaam ibnu taymiya ka mida wuxuu shekh islam qadyada u daliishaday asagu haddii gaale iyo muslimiin heshiiyaan oy cahd iyo kala qortaan gaaladii aad la heshiisay waxaa ku soo duuli kara boqor kaliyo amiir kaloo muslim ah galada etoobiya matalan muslimiin la heshiiyey muslimiin kaloo meel degan baa ku soo dooli aduu ma dhihi karta hee war anaa cahdi naga dhexeeya xabad joojin shan sanaa noo dhaxayse nimankan daa hawl adiga ku taal adaa la heshiiyey maanaa la heshiiyey maxaa nebi maxamed baa heshiis la galay kufaaru quraysh laakiin abubasir iyo abujada nimankii baxsaday cahdiga iyo hawshaa ma aysan gelin matamisa maaha xagga intay u baxayn bay ayagu weerar iyo jihaad soo qaadeen nabigu daaya ma dhihin yac ma dhihin way u wateen hawlaheeda howlahooda bal nabigu waa ammaanay dow akhdaruu siiyey istilaaxaadkan casriga marka la fiiriyo muxuna wuxu waylu ummihi miscara xarbin low kaana macahu axad nabigu waa ishaaraad ninka hadduu dagaal bilaabo la raaci lahaa wax badan inuu qaban lahaa nimankiina maka fadhiya soo baxsadoo waxaa weeye ninka u garbeeyo oo ragga iska dhacasha meelaha fadhiisanide idan lakin muqim wuxuu ku dara lakin bishard waxaa weeye waa in uu ka baxsan yahay ninkaahe xuduuddii dawladda ayada ah shardiga xataa daliil ma laha wuxuu daliil u lahayn abubasiir asagoo dalxulayfe jooga ayuu nimanki dilay dalxulayfena waa min almadiina nabigu maxaa u dishay ma dhihi maxaa isu difaacay ma difaacu nafsigu waa dafcu saa'il jihaad dafci ah weeyo oo cayni ah nimankii marka intii la qabtay abubasiir loo dhiibay idilxulayfo fadhiisteen timir la soo baxeen dheen waan aad qadaysaan ama aad quraacataan bonimay seeftaada quruxsana markaasuu aad ba qurs aad baa u tijaabiyey aad bay u af kii kale tan miyaa taqaanaa taydaa ka daran balfeeri io dhiib balanfeeriya keen uu ku qaaday kii kale cagaa wax ka dayay suu caydhsanhay ninkuu cararhayo maradu ka dhacday cawrihiisu muuqato ayaa madiina soo galay nabig wuxuu yihi laqad ra'aa hada ducran bu nabigu walla kan cabsibu arkay balaayu arkay kan waa nin odagnabhaya cawrada muuqato ordaha hadda waa gerti ninkii la fadhiyey baa seefti la qaatay abu basiir asigiibu caydhsanhaya waa gaari waaye kaanamaa yusaaquuna ila lmowti wahum yanduruun nin geeri arka lama qaban karo sayn buu ka soo rifi waaye idan abu basiir fii xuduudi lmadiina ku dagaalamay ragna ku dilay nabiguna yac ma dhihin markii dambena wuu baxsado wuxuu tegay sifa albaxr daar islaan ma joogo wuxuu dhex joogaahe daaru kufri ma ku dhex dagaalamahaya xarbulcisaabaat iyo xarbuuljabahaad baa la taa waxay ku baaba'daa laabudda min daarin mustaqila tamakun wax jira ma ah daar kufri dhexdeed bartankeed bay saxaabadu ka dagaalamayen raggii abuubasiir iyo raggiisi xuduudulmadiina ay ku dagaalameen qadayaadka waa in aada loo fahmo marka abubasir ama mujaahid buu ahaa ama mooryaan buu ahaa labadaa mid un baan ka sugaynaa wadaadii ictisaam ila warkooda saas warkooda in intaasu ku gabagaboobay inaad ifahanteen bay la tahay wuxuu yidhi cabdiraxmaan xasan baa tacliiqi qadiyada abubasir wuxuu yidhi fahal qada rasuul llahi akhtaأtum qitaali qurayshin liannakum lastum maca imaamin subxaana allahi ma acdama madarat اljahli calى ahlihi bu abubasir nabigu imaam ma lehdiin jihaadkiina waa baail muxuu dhihi waaye buui almuhim markaan gabagabay waxaan leenahay xagga qawaacidda marka lafi waja saabic la tagana nimayow imaamka waa wasiilo dawladdu iyo nidaamku iyo sultadu iyo xukunku waa wasiila liiqaamati alxuduud wa tanfiidi alwaajibaat wa rafci calami aljihaad wa dafci mxuu ahaay wa dafci can xuquuqda in la kala qaado oo nin walba xaqiisa la siiyo oo muslimiinta la difaaco oo madallo iyo hoos iyo geed weyn la harsa dowladda ay noqotaa loogu talagalay nidaamku iyo dowladdu waa wasiile ee ma aha haayo haayadu waa maxay waa xuquuqda in la oofiyo waajibaadka la oofiyo jihaad ku taagna faljihaadu waa haayatun binisbati lilimaama watamise maaha culmadu waxay leeyihin dowladdu waa maxay waa xiraasatu اddiini wاddunya ama waa siyaasatu addunya biddiin dowla waa maxay waa in adduunka la maamulo diinna lagu maamulo dadka in la agaasimo diinna lagu agaasimo idan dowladdu waa wasiilo maamulkana mxuu ah mxuu ah hawsha la doonay waa inaad jihaadkii wado oo muslimiinta difaacdo oo ghaswi iyo dafciba isku darto yaa la doonaya axkaamta sharciga ah iyo waajibaadka fulintoodii iyo agaashankoodii baa haayo ah wasiilada iyo dariiqa lagu gaadhayo wayguna waa dowladda iyo maamulka idan faljihaadu waa haayatu min alghaayaat binisbati he lilimaamati waddawla qaacidada sharcigu waxay keenaysaa idaa saqadat alghaayatu saqadat alwasiila laakin alghaayatu laa tasqutu bisuquuط اlwasaa'il waxay qaacidadu ahayd imaam kastoon jihaadayn imaam ma aha in la yidhaahdo leanna muxuu qaban waayey xilkii loogu talagalay buu qaban waayey laakiin haddii imaam la waayo oo wasiilo ah haayada oo jihaadkaa dhacaysa hee waa waxaan jirin weeye waa hawl cusub hawl cusuboo la curinhayo inagu cusub weeye qadiyadda aya kitaab fura imaam iyo dowlad iyo maamul muxuu yahay maxaasa loogu talagalay maxaa looga goleeyahay haayadu maxay aya kitaab ka soo qaada sidaa darteed buu wuxuu yihi cabdiraxman bin xasan markuu hawshaa tilmaamaya kulu man qaama biljihaadi fii sabiili illah faqad ataaca allaha wa addaa maa faradahu allahu calayh walaa yakuunu limaamu imaama ila biljihaad imaamkuna imaam maba noqonay inuu halgamo mooyee laa anahu yakunu laa anahu laa yakunu jihaadu ila biimaam hawshu ma aha buu yihi jihaad ma asaxa ilaa biimaam ee eh, hawshu waxaa weeye laa yakunu imaamun ila biljihaad hada huwa sawaab wadaad baa <clears throat> yaa hadda ka hor ya waxaa lagu yidhi imaam ma haysataane seed u jihaadaysaan asagaa iiga sheekeeyey markaas in imaamkii baan ku raadinaynaa jihaadka waa caqli wanaagsan <laughs> dagaalka anaan wadna waxaan ku doonaynaa he ila imaamka iskaba dhalan maayo boqorku waa la calibasara waa la xulaa reerkaa laga xulaa ogaaskiiy boqorka iyo isamka iyo garaadkiisoo lama xulo ma iska yimaadaa inta la xulo la ballama lagu caanasho waa la doortaa wuxuu ihi imaamkiiyo dawladdiiba waxaan ku radaynaynaahe hawshan aan wadno saan u wadnaan dhidabaha u aasaynaa laakiin soo degi maayo waa hawl saxa ah wey waa niman iska wareersanba war haddii haddii hawsha aan la wadin haddee sagee ma iska imaanaysaa hawsha qole waxay iska fadhiiso hawsha joojiya siyaasada adduunkaa isbedeli doono wuxuunba inoo iman doone dad yurub ka hadlay baan maqlaya isagoo sidaa xuli hawlahan siyaasadka caalamka isbedeli doona hawlahan oo dhan baa kala guuraya waxaa kala bixi doona iska nasta dulqaata sabra ayar baa waxbaa uun dilaaci doone <laughs> nabi maxamed baa fadhiisan lahay saxaabadii ya waxbaas muxuu ahay inoo inoo dilaaci doonaa lagu leeyahay halkaasay baashu baraysa gabagabadu waxaan leenahay eh, hadduu jihaadku yahay dafcu saa'il waxaa weeyaan markuu dabcu saa'ilka yahay xataa amiirkii iyo suldaanka hadduu ku weerar yaha loo sabro bay saxaabadii culamadu u arkeen isdifaacaan dafcu saa'il waxaa lagu ogaa imaamka jaa'irka ee kugu xadgudbay mutaqalib iskaga dulqaata u sabra laakiin dulmigu markuu ijtihaadiya usan caddayn baa la sabri bahal banaanka yaal loo dayn maayo ibnu xasan baa hawshaa wuxuu ilsaamay qolyihii ha loo sabro wuxuu hi hadduu imaamkii iyo amiirkii islaantada kaa barto maxaad samayn isburuu waaطicuu wasmacuu baad dhahdeen buui meel kastaba ayu dulmin wa jawrin amiirkii baaba islaanta kaa bartay habeen kasta isagoo meesha fadhiya baad imaan maxaa talaa wasala dhahaa iyo imtixaane ma ogtahay waa in ma ogtahay aad wixii toosisay wuxuu ihi ta wax isku ijmaaceen ba aan la daynay amiirka oo la dili oo difaaci oo man qutila duuna cirdihi wey wuxuu idhi dulmi kasta iyo xumaan kastana tanay la mid tahay waxyaabaha lilaha lagu dulqaato amiir iyo imaam waxaa weeye masaa'ilka khilaaf saaiqa aqbala ama ijtihaad aqbala ama aan caddayn ama furuucd tafaruq isdhac keeni laakiin ninka wixiisu banaanka waan yac laska yidhaahdo rayga asaga isagu tilmaa waxa laga yaabaa inuu u daliishada xadiidkii man qutila duuna maali fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid duna ahli fahuwa shahiid xadiidkaas waxaa dabaqay cabdullahi bn camni caas beer uu lahaa oo la odhan jiray alwahab beer weynu ku taalay daa'if oo cabdullahi bn camri u lahaa baa mucaawiya dabca inuu qaato xilligu asagu markaasi mas-uulka ah beer weyn bay u qiimo badan soo wareeji buur war beertanaa iskale iga leexa buuri hawshibaa guluf baa lagu kiciyey ciidan baa loo diyaariyey wuxuu dha hadday dayn weydaan ballamka ilaahay waad go-aysaa maxalin xatari anagu dawlad baan nahay markuu arkay in ladiin beertan lagu socdo yo addoommo dhowr lahaa bu diyar labista nin walba halmadkiisiiya isku rido dirac bireedkiisu seefna ha qaato asna wuu labistay marka xaqaan ku dhiman buui halkaa waa in lagu dariro beertuu isweer ka qabtay ninkii soo galaa madaxiisa baan qaadahayaa buuri hawshii carabba muslimiinta ogaaday haddii dawlad duulaysa iyo in asagii shantiisii wiil naf baxaaya baa meesha taagan mucaawiin xikmad badan buu ahay marka hawshu markay mari kartana waa socodsiin jira markaysa socon karina waa joojin jira xakiim xaliima markuu arka hawshan aysa soconayn oo meeshaan lagu go-i oo magdheer lasu dhaxli yuu faraha ka qaaday waa daayay niman baa yidhi cabdullaahi ow ninku waa amiir waa mas-uul waa sidee seeftan iyo dagaalkan khuruuj cala muxuu yahay wuxuu hi samictu rasul sl yaquul man qutila duuna maali fawashid wahad baraana iskale kaab kaab carya agmara waa lagu dhiman amiir baad sheegteen yani wuxuu i eh, amiir hala adeeco waa xukunkaas guud maxalkiisa leh laakiin hawshan beertayda oo dulmi cad lagu qaadanayo yeeli maayo xadiidka garanaysaan taalisi abu daawud iyo keyrkiisa xadiis saxiixa nafsa shay xusein ibn cali iyo cutba ibn waliid ee waliid ibn cutba ibn abi sufyaan mucaawiya inuu adeer u ahaa wey yaa ayaguna maal isku qabtay marwa ku yaalay weliid baa marka maadaama uu suldada iyagu ay lahaayeen madiina uu waali markaa ka ahaa iyo awood malatari u sheegtay xuseenni adag buu ahaa wuxuu idhi haddaad idayn weydo ballamka ilaahay seeftaan qaadan buu idhi waan dagaalami masjidka nabi maxamed baanaan tegi markaasaan dhihi buu idhi uma la adcuwanna bixilfi lfuduul xil fuduul bunuudiisa waxaa ka mid ah in loo gargaaro aya madluumin oo maka lagu arko noocu duuna nin walboo la dulmiyo in loo heeliyo xilfigaasaan ku dhawaaqin marka waxaa iman buuri intaas ninba ii gurman kadibna meydkay quraysh kala guran joog buui beerta fara iga qaad anaa iskale haya dulmin dhul baa laisku haya beere hawshi waxaa maqlay in xusein uu yidhi haddii ad dayn weyda la adcuwana bixilfi lfuduul cbdullah bn zubayr baa maqlay wuxuu ihi weliidow haddii xuseen saa oo ku dhawaaqo walle waan u helin buuri hadduu noo yeedho buuri xuseen oo u yidhahdo xilfu lfuduul iyo atulkii ah waan gurman buuri haddana warka waxaa maqlay mison makrama ibn nofal azuhri asna wuxu hi sidoo kale aan yeeli waxaa maqlay cabdiraxmaan ibn cuhmaan ibn cabdillahi taymi asna wxu sidoo kale aan yeelahaya waxay dhaheen haddaad isxuseen uu noo yeedho nin walba sibtu waa diyaar walanaquumanna maca xataa tunsifa min xaqihi markuu weliid hawsha ogaaday buu i hawsha baad ku laatay xuseen horaanba dagaalyahan ah cabdullahi ibn zubayr makrama miswar eh, makrama muxuu ahaayey iyo cabdiraxmaan ibn cuhmaan waa cabsaday hawsha waa ka laabta waa athar saxiix fasiirka lagu yaqaan waxaa la ogyahay marka xadiidkan man qutila duuna maalihi duuna diinihi duuna cirdi waa caamun fii xaqi اlafraad culummadana waxay isku raaceen jihaadka markuu dafciya ama cayni yahay waa min baabi dafci saa'il dafcu saa'illa wax shardi ahee looma shardiin marka shardigan meesha laga keena waa in wadaadaha la weydiiyay noqonaysa oo laga xisaabtamo amilo badan oo xilliga nabiga dhacday oo daliilka wejka sagaalaada waa alijmac alcamali waalficli waxaan leenahay muslimiintu ma aysan ka zuulin had iyo goor inay la kulmaan jihaad dafci ah kadibna ay dagaalamaan biduuni imaamin walaa sulta tusaale gaaba marka laga soo laabtay xudaybiyo ee weli madiine la soo gaadhay ama la yimid baa geeli nabi maxamed la qaaday qaylaa dalluuntay xadiidkii fi saxiix muslim salaamo keligii baa duula geeli soo dhiciy isagoo iska socdo faraskii dalx ibn cubaydillahi wada y wuxuu maqlay dhawaaqii iyo qayladii iyo geeli la qaaday halkiiba ka gurmaday isagoo geeli dhacshay oo ummaddii e, soo dhiciyey baa nabigu markaasi ka daba tegay saxaabo kale ilaa isagii abuqatada nabigu maalinkaasi gooni waa ammaanay cabdullaahi ibnu unays aljuhani keligii baa nabigaa diray keligii baa keligi duul yaa imaam waa ninkaa duulahay socda yaa maamulahaya ma idanka basa maqsuuda mise waxaa lagu talagalay inuu wax saydareeyo oo wax maamulo agaasimo hadduu dhib kugu yimaado kuu gurmado oo hawlahaasa lagu talagalay maqsuudku waa maxay maqsuud lidni waa maxay maqsuud lidni waa maxay waa in ixtiwaa iyo maamul iyo agaasin iyo kawarqab iyo gurmad intuba aad hesho hawshan la saydareeyo nin keligii dhaqaaqay idankaa uu kusoo dhaqaaqay mooye markuu dhaqaaqa saa amiir ah matahay isagaa ismaamulaya saa darteed bay culmada xadiidkaa geliyaan oo ragga geliyo subki baa ka mid a ah. axmed xambal wuxuuba isagu taagan yahay in kaanuu yakhaafuuna calaa anfusihim wa daraariihim falaa ba'sa an yuqaatiluu min qabli an ya'dana alamiir isagaaba cadaynaya masaa'ilu ibni cabdilaahi raqamka laba boqol sideetan iyo lix muslimiin meel joogto amiirka usayd ma isdifaaci karan ma dagaalami karaan baa le wuxuu yihi in kaanuu yakhaafuuna calaa anfusihim wa daraariihim falaa ba'sa an yuqaatiluu min gayri an ya'dana amiir amiirkoon fasixinba haba jooge idan ma aha hadda muxuu ahaay markaas ama dalib ha noqdo ama dafci ha noqdo marba hadday dareemaan dowl umayo markay dhacday khilaafadii ka taagnayd andalus markay baabada oo soddon iyo labaatan iyo dhowr dood la noqday muslimiintu iyo fuqahadii kullidu waa dagaalamahayeen min duuni imaamin walaa sulطaan way isdifaaci jireen dowlat oo ummadda muslimiinta in badan ee difaacday magac badanna soo hoyeysay iyaguna qaama jihaaduhum wa qitaalum muxuu ahaay calaa aktaafi lfuqahaa xer bayna ka bilaabatay iyo muxuu ahaay dacwatu shaaric iyo dacwatu yaa qawmi iyo xer say wax u xelayaal bay waagi dambe ku samaysteen dowlad cimlaaqo oo muslimiintu mahadiyeen oo guulo soo hoyeysay bayna halkaa ka bilaabeen dawal cabaasiya markay dhacday oo tataarkuna baabi'iyeen muslimiintu waa halgamen waana dagaalameen laysmana weydiinin yaa amiira yaasan amiira nin walba wuxuu kari karay buu halgamay koox walbaba nin bay madax ka dhigatay iyo mas-uul waana dagaalameen saliibiyiintu markay nagu biyo keeneen iyo shaam iyo masarba daaifa fi shaam o daaifa fi masr baa dagaalamaya culamadii fuqahaduna nin walba kooxdii dhaqaaqday la dagaalamayeen raacayeen o garab istaagaayeen ixtiyaalka hadda u dambeeyey ee caalam islaamiga saydareeye baabi'iyey ee isticmaalka loo yaqaano waa la iloobay jazaair iyo libiya iyo masr iyo sham iyo ciraaq iyo hindiya keyrkeedba ku dhacay muslimiinto dhan baa dagaalama isdifaacayan fuqahana kamid ahay raggi dagaalamayay maana maqalin lehe muslimiina fadhiista waxaa la adeyne imaam la-aan baatina fadhiista hawshaasi lama hayo fikirka ingiriiskaa keenay hindiya ma keenin waan kaga soo hadlay atr fataawa fikru hindiya uu ingiriisku keenay kadibna ay suuq geeyeen alqaadiyaniya albainiya eh, mxu azanaadiq ah, alkafar almulxiduun qolyahaasaa qaaday oo keenay asalna wuxuu ka soo jeedaa waanu gaari doonaa niman raafida la yidhaahdo hadda markaan hoos soo degno jihaadkii muslimiinta afghanistan ka wadeen xilligii soviyeetiga ruushka culummada xilligaa joogta wax isku waafaqeen muslimiintu he ay jihaadaan oo dagaalamoana feermeen ayay dhaqaana ururin jireen ayadoo weliba lagu jihaadayo xukuumo islaami ah sheeganaysa najibullah ninkii la odhan jiray kaabul amiirka ka ahaa ee fadhiyay isagoo tukan oo soomi oo salaad iyo ciidaha tukan baa idaacadaha ruushka laga soo dayn jiray iyo cumaladooda soo dayn jireen ayadoo sidaa tahaybaan xukuumadda ay dhag jiraaq loo siin ibnu baas ibnu cuthaymiin kulli fatwada in lagu jihaado xukuuma kaafira tahay marka intaasoo dhanba waa socotay shiishaan markay hawsha ka socota nafsa shay jihaadka shiishaan ee ruuska sheekh uthaymiin iyo keyrkoodba kulli waxay fudwanhayeen in la jihaad iyadoo la ogyahay awoodda raashka iyo awoodda afghaniyiintu inay tahay hayru mutakaafi ah awoodda ruushka iyo awoodda shiishaaniyiintu inay tahay hayru mutakaafi ah xakiin iyo kaarabin iyo jaarcadday ku dagaalamaen muslimiinta afghanistan iyo jechniya iyadoo eh, ruushku wuxuu doono uu qaybina awoodda xilliga adduunka awood badana uu ahaa bosnia nafsa shay wamaca dalika hadda waxaa iman quwada mutakaafi a ah ma aha markaan maraykan iyo reer galbeed ee naata ishaynana laabudda min shardi takaafu markaan ishayna muxuu ahaayey midooga sofiyetina lama shardi ee dhaqaaqa dafcu saa'il weeye waa fataawa siyaasiya oo laga diiday reer sacuud baa laga diiday ictisaam laga yeeli maayo waxay la tahay waktiga iga dhamaaday miya aan aan aan gabagabeeyey markaan shaaficiyada halkood aan ku gabagabeeyo intuu waktiga dhammaaday shaaficiya maxay yidhahdeen gabagabadoodu waxaan leenahay warkaaso dhan wuxuu ku kooban yahay adilada caamka ee qur-aanka iyo mutlaqada ah wax qayda kuma soo aroorin jihaadka noocaasna waa dafcu saa'il ijmaacu salafi saalix alqowli wmxuu ahaay walcamali intuba waxay tusahayaan inaan jihaadku hadduu farducayn yahayna aan shardigaa loo shardiyin hadduu kifaa'i yahayna ay xataa khadkiisi ka baxeen culamaau shaaficiya maxay yidhaahdeen alimaam asharbini asagu wuxuu taagan yahay khadib asharbini markuu xaalada labaad ka hadlaya jihaadku dafciga yahay alxaal الثاني min xaal kufaari an yadkhuluu baldaة lana fayalzamu ahlaha dafcu bilmumkini minhum wykun اjihaadu xinadin farda cayni maxaa daba yaal sawaaء amkana ta'ahubhum liqitaal bu niman tababartay oo diyaar garaysa ha noqdeen hubuc xer ah ha noqdeen waa in la dhaqaaqabo muhiimadu aw lam yumkin ama ha diyaar garoobeen ama yaysan suuragelin diyaargarow iyo tadriib calima kulu man qusida anahu in ukhida qutil aw lam yaclam anahu in imtanaca min alistislaami qutil wain lam taman imaratu aw lam ta'man ilmar'atu faaxishatan in ukhidat wuu sii wada wuxuu taagan yahay ninka bujayre muxuu leehay ama ha kaa xoog bateen ama aan diyaa ama yaanan diyaargaroobin ama aan la kala qaadima marba haddii dhasha la isdhigto ha la isdifaacabo bujayre maca alkhatiib wuxuu ley san waxaan u leenahay لأna اlاstislaama cinda dalika waa dullun diiniyu lilkufaar buuri waa dulli diineed gaalku anugu tabarba umahaya waan iska fog waaba dulli diineed buuri waa isdifaaci in haba ku dilo halkaasuu sheekhu ku gebagabeeyey qadiyadda marka igu dambaysa shekh islam ibnu taymiya isagu wuxuu leeyahay warkiisu marka lasoo gaabiyo wax shardi oo loo shardiya ma jiro wadaadada tacliim shardi waa loo shardiyaa shardiga uu ka hadlaya waxaa weeye takaafu silaax iyo isku awood iyo e, imaam iyo raaya baydaa iyo itixaad iyo mid midnimo iyo waxaa lama shardiya wey inaan midowno wadan soconno waa waajib diini ah haddaan midoobi weynay hee waajib kala dhici mahayo lianna alwaajiba laa yusqitu waajiban haddaan jamcin wan isku keeni weyno kii aan maqduurka ahayn waan ka tegaynaayo marka kakala aan aadaynaa saasuu u jeedaa haddaan laakiin imaam samaysan karo oon midoobi karo oon awoodda isla ekayn karo waa loo baahan yahay laakiin haddaanan awoodin nama saara wey jihaadkan laga tegi maayo maxaa yeele munkar haddaad ku dhaco munkarka lagu banaan maayo hazaali ibnu cuud haddaad islaan ka sinaysanayso inaad wejigeeda iyo naasiyada iska asurto waa waajib <laughs> maxaa jira zinadan iyo galmadanna waa xaaraan fiiradanna hee waa xaaraan kor fiiribu lannahu waa taqliil oo sharmata misamaah waa laba dembi dhihi maysa mar baa haddaan zina ku dhacay aan iska dabaasha hawshu ma aha marka dembigi inta la yaran kara waajibaadka haddaan isku keeni weyni waxaan wadaynaae intaan qaban karo insha allahu tacaala waxaan leenahay gabagabadu waxaa weeye qadiyadu jihaadku hadduu dafci yahayna wax shardigaa shardiyey ama ka agbaxay ma jiro ilaa haa ulaa iyo ragga la halmaala haddii uu yahay eh, kifaai iyo alabi ama fardkifaayana culummadu qaabkaasay u dhigeen asalna fikraddan waxay ka timid raafido raafido iyo niman baaiya la odhan jiray iyo suufiyo jabriye ah bay ka timid oo iyagu qaba eh, raafido waxay qabaan laa nuqaatilu ilaa maca imaamin macsuum ilaa imaam macsuuma uu soo baxo jihaadkuba shardi ma ah mucawiqaat ninka iskala qadiyada aad u sharxay laba mujaladoo martabad ka taale waa la akhriyo nimanka waxay qabeen imaam macsuuma ilaa uu yimaado lama jihaadayo amar bilmacruuf iyo nahy can ma socon karo ilaa biidni alimaam xisbe xisbe iyo hawlahan shaqey waa inu imaam fasaxo idmo jihaadku waa in la helo macsuum xataa amiir faajira iyo hawlaha lama rabo xataa imaam cadla maa yanfac bayt waa inuu macsuum yahay canil qabaa'ixi muxuu ahaay walmuxarama halkaasay tageen nin caama ibnu taymiya ka sheekeeyey majmuc eh, lfataawa eh, manhaaj sunaha mujaladka lixaad boqol toban iyo sideed nin caama wuxuu nin raafida wuxuu yihi ka warrama hadday gaala soo duulaan oy cadow u yimaado oy haweenkii qafaashaan oy carruurtii laayaan oy raggii jaraan oo xoolihii qaataan ma la dagaalamaynaa mise mayo ninkii raafida wuxuu hi maya la dagaalami mayno madhabunaa alaa naqzuwa ilaa maca almacsuum madhabka waxaa wey la helay imaam macsuum inaana duulin ninka caamig intuu fiiriy wuxuu ina hada la madhab najis wuxuu madhabkan waa madhab nijaasa ah, buul sheikhulislaam wuxuu le waa runtii ninka caamayga ah maxaa yidhi faina hada almadhab yufdi ilaa fasaadi اdiini wadunya buul war macsuum xageen keena macsuum waa nabi maxamed baa u dambeeyey soon ha laska fadhiista ma caamayga fidradiisi waxay keentay halow wuxuuna haystaa ciic ha dhihin oo hasriixin oo ha galgalanin inuu yahay madhab nijaaseed wuxuu hi wallahi ina hada madhab madhab najis buuri qadiyaddu halkaasay ka timid waagi dambe waxaa suuq geeyey qaadiyaaniyo axmed khan ninkii la odhan jiray nimankii waagi dambe qur'aaniyiin aaniyiin baana la soo baxay beenalayaasha ah iyo daa'ifada alberoliya la odhan jiray ayaduna ka dambaysay niman cumalo ah oo zanaadiqa ah, oo munaafiqiin oo gaala ah, iyo ingiriisku wuxuu sameeyey laba qarni ka hor taqriiban hindiyuna ka sameeyey muslimiinti intii marka lagu soo duulay difaac bay bilaabeen iyo jihaad iyo halgan bay bilaabeen culumaa kacday dawaa'if baa kacay inay isdifaacaan niman marka munaafiquun urursado wadaada ahaa waxay dhaheen jihaadku sharci ma aha shuruud bay ko waxay dhaheen laabudda in la hela daar mustaqila ah hindiya ingiriis baa ka tali oo qabsaday haddaad la dagaalamaysaa intaad ka baxdaan oo waddan gooni ah ka yeelataan kasoo duula maxaa jira nabiguba intuu madiina tagay oo uu degayba kasoo duulay warkaa war culus wey maogtahay eh, <clears throat> marka waxay dha halkaa taga kasoo duula nabigu madiine marka loogu yimida dul fadhiistay ee soo nabigu muxuu isu dhiibi waayay madiine marbaa lala wareeyey korkeeda oo nabigu isku wareejiye he god isku wareejiye oo dagaalamay bas abubasir intuu daaru xarbin dhex fadhiistay buu ka halgamayay waxayna horta halkaa taga waxaa iskaga qasan jihaadu idraar iyo jihaad daruura iyo jihaadu dafci shay la yidhaahdo iyo jihaadu ikhtiyaar oo jihaadka dalabiga aba ah iskaga qasan markaan daar mustaqila a ah yeelanayn waa markaan he nabad qabno wey waxaa ay fahmi waayeen nabigu wuxuu yihi haddii xaakimkii amiirkii u gaaloobo ha lagu baxo lala jihaado ma intaan baxanaan soo duulaynaa khaliifkiibaba gaaloobiba riduu ku dhacay nabig wuxuu yihi ha dilo oo halagu lagu baxo lala dagaalamo asagan hala tuuro kukaan hala asaasay diinta umadda ku maamula ra'yigii qadiyaani muxuu keenay waa in looga baxo horta ninkaa waddanka looga tago kadibna laga soo duulo muxuu ahaay dhoble laga soo duulo hawsha ayadaa soconaysaa nabiga halkiisaa lagaga bixi qasri ri'aasi baa lagu kalih ilaa uu kufriga ka toobadkan ama la dilo waa lagu bixi waxaa iskaga qasan mashruucaad alaabti o dhan baa iskaga qasantay nimankan marka waaga waxay dheen daar mustaqilla waa in la helo ko amiirna waa in la helo haddaan la helin jihaadkina waa baatil saddex laabudda min takaafu alquwa wsilaax waa inaan isku awoodnahay isku awood ma tihiid waxay dhaheen waxaa kaloo shardi ah laabudda min tayaquni nasri wadafar waa in la hubo inaad guulaysanaysaan leanno gaal sakaraada ingiriis cadla dagaalankiisu muslim looma dili karo aan la hubin guul inay ka dhalanayso qawaaciddi waagay qaadiyaaniyo iyo raafido iyo gaaladejiyeen baa maanta la dabaqaa diinna laga dhigaa hawsha waa in lagu baro qadiyada ayada ah marka madhabkaa halkaasu ka yimid waagi dambena waxaa keenay jadiidiyo baa bumbuuniyey maraykan baana soo agaasimay sida la sheego qoli ingiriiska u tiiriyaa qoli yuhuudda masar fadhidaa loo tiiriyaa nin walba meel u tiiriya wa asalkaa wuxuu soo baxay fitnatu khaliij buu soo booday bal wuxuu soo booday niman waxay dhamayan wuxuu soo booday fitnatu juhaymaan waagii maxamed amaan jaami intii la qabto la baqwajiyey cabaar markuu xidhnaa imbaas uu soo daayey ee uu qoray kitaabkii cibaadat raxmaan fii taacati sultaan xabsiga lagu baqwujiye nin eritrean mise oromo horta eritrean malmalnaya ah, mise eritrean bu ahaa almuhim qolyihii kale sacuudiyaanka la xidh nin la soo daaya waa la da asagu looma aayaan buu noqday shinbaas baa waasadhay ninkan iska soo daaya toobad keenay markii lasoo daayay kitaabba ku jogjoogsaday cibaadat araxmaan fii taacati suldaan buur kitaaba kitaab caano la yaqaan waayahaasay soo baxday kadibna qadyanaa bumboonisay kadibna cisaan baa hadda qaatay fikrad noocaasoo shaydaaniye ah oo madhab najis ah weeyaan madhabkaasoo ummaddaa waa in looga digo in allahu tacala habeen damban waxaan u gudbaynaa aljihaadu walmaslaxa hada bilahi tawfiiq